بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدي حياتنا كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا حفظنا حرفه لفظا حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحينا يعطرنا الرياحينا معانيه تبصر تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا وصار لنا كحارسنا كحارسنا كحارسنا من الغارات يحمينا يحمينا يحمينا هو المنهاج نقرأه إلى الجنات يدعونا سيرتقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين هدفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا وإن تسأل عن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 lahaa haddii meel kastoo laysugu yimaado muntadayaadka sidan oo kale ah oo dadku wax ku kala gadanayaan oo dadku wax ku kala iibsanayaan ay caado u tahay inay meesha ay soo dhigaan jihaas ama qalab lagu cabbiro qofka dhiiggiisa meesha uu marayo sonkortiisa meesha ay taagan tahay uu ku ogaanaya garaaca wadnihiisa wixii la mida waxaa habboonaan lahayd in la helo jihaas kale ee lagu cabbiro qof kastoo inaga naga mida iimaankiisa meeshuu taagan yahay laa shak qof walba meel buu u taagan yahay iimaanu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam iyo iimaanu abi bakrin marka laga hadlayo iimaankeenoo kale maha farqi weyn baa u dhexeeya saa darteed waxaan meeshan ka tirin doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala qodobo kelimadduna ma dhaafsiisna inaan tixi doono qodobo la xidhiira iimaanka sababaha keena inuu hoos u dhaco iyo habka marka lagu dawayn karo laakiin qofku markuu xanuunsan yahay ama xanuun markuu ku yimaado dhakhtarka marka loo geeya wuxuu sameeyaa tashkhiis diagnosin baa la sameeya in la ogaado qofka kan horta maxaa keenay cudurkan inuu ku dhacay laakiin isaga waxa ugu horreeya symptoms waxbaa ku yimid caraad baa ku timid madaxaa layga hayaa maalmahan baan socon waayey wareer baan isku arkay xaaladdeedu caadi maaha kadib baa dhakhtarkii loo geeya wuxuu leeyahay waxaa kuugu wacan sidaa iyo sidaa dawadaadana waa sidaas saas darteed waxaan u baahannahay sideen ku ogaan karaa anigayna hor fadhiya idinka walaalahayo hor fadhiya in iimaankeennu uu dacfi uu ku jiro hoos markaa u dhacsan yahay xaaladahan soo socdo antixi doona biidn illahi subxaana wa tacaala oo qaarkiin hore u maqleen waxay muujin doonaan haddaan iska helno waana labiiyo labaatan qodob weeye haddaan iska helno inay nasaaran tahay sida ugu dhaqsada badan inaan raadina asbaabta keentay asbaabuhuna ma aha mid iyagu markaa meel keliya taagan standara maaha sababta aniga ii keentay midda adiga kuu keentay way kala duunaan karaan waxaa laga yaabaa asbaabo guud ahaaneedoo dadkoo dhan si wadar ahaaneed u jamcida iyo asbaaba dadka ay ku kala duwan yihiin baa jirta waxaa laga yaabaa marka hebel sababta ku keentay iimaankiisa inuu daciif uu noqdo iyo hebel waxaa ku keen inay kala duwan yihiin waxyaabo fara badan oo guudana way jiraan salafkii markaa laga soo xigtay biidni illahi subxaana wa tacaala ikhwaanii qofka marka uu dareemay in iimaankiisu dacfiga uu soo galay markiiba lama soo istaago iimaankayga waa daciif ama hoos buu u dhacay laakiin wuxuu isticmaalaa erayo kala duwan maruu yidhaahdo cibaadadii macaankii aanu hayn jira ma hayo waan gelayaa salaaddii sidii loo baahnaa ee loogu dhadhansan lahaa salaaddii qofku u dhadhansan lahaa uma dhadhansado waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo qur-aanka marka la aqrinayo ima saameeya qur-aankii waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo niho maalmahan waxaan isku arkay macaasidu inay ii sahlan tahay qofka markii uu hadalladaasaa ugu dul meeraysanayo arrinkaasu waxa weeye duq naaqus aljaras buu garaacaya wuxuu leeyahay iimaankayga dacfi baa ku jira arrinkuna wax la qariibsada maaha iimaanku inuu dacfi uu noqdo iyo inuu awood yeesho waxa ugu wacan maxaa yeele wuxuu ku dul wareegaa wax lagu magacaabo qalbi qalbigana waxaa qalbi loogu magacaaba wuu isrogrogaa wax hadduu isrogrogayo uu miisaan uu yahay marna kafaddu ay sarayso tan bidixeed tan midigna ay hoos u dhacayso qalbiguna waa sidaas oo kale walidaalika rasuulna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi innama alqalbu min taqallubihi qalbi waxaa qalbi loogu magacaabay isrogroga badan uu qalbiga samaynaya qalbi loogu magacaabay markaasuu wuxuu rasuulu raxmaan sala allahu calayh wasalam uu ku mihaaliyey riishad meel taal oo dabaylu ay dhabanayso labada geesna ay ka garaaca sida ay riishadda ama baalkaa meesha suran uu isu rogrogayo aa u dheeliyayo aanu markaasi si saaniya meel u taagnaan karin buu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam qalbigii mar haddii qalbigu uu sidaa yahay iimaankana uu ku dul fadhiyo inuu marna kor aado marna hoosu dhaco waa dabiica markaa uu leeyahay sala allahu calayh wasalam xadiid waxa uu ku yidhi laqalbu bni aadama asracu taqalluban min alqidri ida istajmacat halayaana qalbiga aadanaha ah ayaa wuxuu ka degdeg badan yahay xagga sida dheri karkarayoo dab la saaray oo kale si isu rogrogo qalbiga ka daran buu yidhi markaasuu haddana wuxuu yidhi ida istajmacat halayaanan markay aad aad u karkarto xadiid kale wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam quluubta aadanahoo dhanba waxa ay ku jiraan allah subxaana wa tacaala farahiisa suu doonuu ka yeelaa isagaa rogroga meeshuu doonuu u jiheeyaa arrinkaa marka wuxuu muujinayaa maxay in qalbigu uu aanu meel aanu haabit aanu ku ahayn arrinkaa waxaa ka dhalanaya marka iimaankanu marku inuu kor u kaco hoosna markaa u dhaco walidaalika sala allahu calayh wasalam waxaa ku badnay ducadiisa allaahuma yaa musarifa alquluub ilaahayow adaa quluubta rogroge eh midka quluubta rogrogow habbit sarif quluubana calaa taacatik ilaahay quluubteena waxaad u leexidaa xagga daacadaada adiga hoggaansankaaga riwaayaad kale waxaa ku soo arooray habbit quluubana quluubtayda rabbi waxaad ku sugtaa diinkaaga ku sug riwaayaadkaas aan tilmaamayno oo dhan waa axaadiid saxiixa sheekh naasirna meelo kala duwan markaa ku tasxiixiyey allah subxaana wa tacaala macnahaasuu tilmaamay rasuul maxamed sala allah alيh wasalam allah wuxuu qur'aanka uu ku yidhi ina allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih ilahay baaba kala dhex gelayaba meeshii waxaa imanaysa taxwiil waxaa laga yaabaa in qalbigaaga iimaanka aanu gelin si markaa filtration loo helo qalbigii si sahlan qalbiga iimaanka uu galo waxaa loo baahanya dadaal marka in la sameeyo walidaalika waxaan u gudbayaa qodobadii biidni illahi subxaana wa tacaala maxaa muujinaya waxaana jeclaan lahaa qof walbaba inuu tirsado nuqtada lagaa helo hoos ka xariiqo midda lagaa waayana ilaahi subxaana wa tacala ugu mahad celi anoo aniga iska bilaabaya haddaan iska helno qodobadan soo socda iimaankeena khatar buu ku sugan yahay kow haddaad is aragtid ama aan is arko ama qof kastoo muslima uu isku arka xaaladda soo socoto ah inuu macaasida uu ku dhacayo dunuubta teeda waaweynna aanay u kala socnayn dembiba dembiga uu ka daran yahana fududaysta waxaad ogaataa xaaladda khatar baa lagu jiraa walidaalika culimmada waxay yidhahdaan qofka markuu dembiga uu sameeyo uu maalin kale uu ku soo celiyo maalin saddexaad uu ku soo celiyo caada u noqonaysa shayga markay caado ay ku noqoto kadib kama xishoonayso wax khajala iyo xishood iyo sariig iyo aad dareemaysid ma laha fagaaraha laysugu yimaada waxaa ka sheegaysaa waxaas baan xala sameeyey guriyaan riba ku qaatay mushkiladaas baan galay allah mustacaan laba ruux baan madaxa isu geliyey kuwii tolkeenaha kuwo kale ku soo duulay hub baan siiyey meelaha ka sheegaysaa maxaa le maxaa sii caada ku noqotay walidaalika faa'iidadeeda ku jirta qowlahu jala wacala fi lqur'aan alkariim walam yusiruu cala maa facaluu wahum yaclamuun aayan daa'imin maxaa yeele maxaa walam yusiruu keliya meesha loogu sheegay iyadoo siyaaqa qur'aaniga u iswato maxaa le cadamu اlisraari cala اlmacsiya inuu qofka aanu daa'imin waxay muujinaysaa qofka iimaankiisa maxaa le hadduu daa'imo caaday u noqonaysa qofka markay caado u noqotana way adag tahay inaad ka dhaadhicdin waxan waa munkar walidalika sala اllahu alayh wasalam xadiid waxa uu ku yidhi kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin dadkoo dhan dembiga waa laga cafiyey ilaa qolyaha marka meelaha la ysugu yimaada ka sheega markaasuu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam isagoo sharxaya mujaaharadaa wuxuu yidhi qof baa xaloo kale xumi samaynaya wuxuu waabariisanayaa iyadoo rabbulcaalamiin uu asturay oo uu daboolay kadib subax markuu waabariisuu dadka soo har fadhiisanaya wuxuu leeyahay camiltu albaarixata kada wa kada xalay waxale waxaasaan sameeyey xalay iyo xalay xalay waxaas waxaas baan sameeyey waad aragtay qof baa wuxuu samaynaya zinaa ka dhacaysa wuu sharxayaa meeshuu ka bilaabay meeshay ka dhammaatay ilaa meeshuu ku dhammaatay xaaraan buu galay meeshay ka bilaabatay ilaa meeshuu ku dhammaatuu sharxayaa iyadoo wax sirriigana wejigiisa aanay ka muuqan arrinkaa haddii laysku arko macaasida adoo la jahray adoo haddaad isku aragtid waxaad ogaataa iimaanka dacfi buu ku jiraa saas darteed waa sintamka ugu horreeya ee nagu baraarujinaya arrinka labaad qalbiga oo engega qallayl noqda wax gelaya oo khayrana aanu jirin ilaahu maanta haddii lagugu aqriyo wax kasto ay kula kuu taagan tahay sawaaءun calayna awcadta am lam takun min alwaacidiin ama nawacdi ama hana wacdinin arrinku jinjin buu noo yaho meel buu noo taagan yahay harkaa marka la gaarana arrin sahlan maaha walidaalika allah subxaana wa qur-aanka waxa uu ku yidhi uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara intaa kadib quluubtiinu way engegtay waxayna la mid noqotay sida dhagxaanta oo kale marka dambe waxa laga joogo dhagxaan in loo gafa maaha dhagxaanta haddii quluubteenna iyo dhagxaanta laysbarbar dhigo oo aan nidhaaho dhagxaanta iyo annaga dhagxaanta naga adag ama dhagxaanta nala mida haddaan nidhaho dhagxaanta waa loo gafay in loo gafana waxaa muujinaya qur-aanka aayadda marka la sii wado wuxuu leeyahay wa ina min alxijaarati yaan loo gafina dhagxaanta waxaa ka mida lamaa yatafajaru minhu اlanhaar kuwa biyo ka soo burqada wa ina minha lamaa yashaqaq fayakhruju minhu اlmaa kuwa waxaa jira dhambalmoo biyuhu ay ka duraarsadaan wa ina minha lamaa yahbitu min khashyat اllah koo waxaa jira soo dilandilooma iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka baqay aayad kalena waxay ahayd haddii qur'aanka aan ku soo dejin lahayn buuraha dushooda low anzalna hada alqur'aana calaa jabal waxaad arki lahayd isagoo dildilaacaya marka dhagxaanta in loo gafa maaha allah subxaana wa tacaala wuxuu ku miaaliy waani miaalka ugu khatarsan ee aan dul marno in qalbigeenna dhagax lagu miaaliyo qofkana markuu qof uu ka soo taago wuxuu leeyahay ma dhagax baa tahay waxbaa ku geli waayeen xaaladda saddexaad haddii laysku arko iimaanka inuu dacfi uu ku jiro muujinaya waa maxay cibaadada markaad sugi weysid salaadda marka lagu jira maankaagu maqan yahay dhammaanteena sidaa ah qur-aanka marka la aqrinayan ku ta'fiirinayn ducada adoo dhoohan baa gacmaha kor u taagaysaa walidaalika sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa yaqbalu aw laa yuqbalu ducaa'un min qalbin haafilin laahi xadiidka waa xadiid saxiixa sheekh naasirna uu ku sheegaa silsila shan boqol afartan iyo sagaal duco ka soo fushay qalbi dhoohan isla markaana hawlan oo hawlo kale ku mashquulsan ilaahay ma aqbalo waxaad arkaysaa qofka gacmaha kor u taagaya aan la socna ducadiisa waxaad arkaysaa qof maantana tusbixiisaa u wada dhagdhag ku haya meesha uu maray istakfirullahid aanu fahmayn oo waxaad arkaysaa subxaana allahi celina aanu fahmayn cibaadadii wuxuu kaa baxayaa meeshii iyadoo aanu dhadhansan xaaladdaa haddii laysku arkay iimaankeenna dacfi dacfiba ku jiraa xaaladda afaraad cibaadadii inaad ka caajistid oo lugujiid aad ku tukatid lugujiid aad xajka aad ku aadid jimcayaashii lagaa waayo dacfi weyn ayaa markaa jira walidaalika allah subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay munaafiqiinta wuxuu yihi waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala haddii salaadday u istaagaan iyagoo lugaha jiidaya ayay salaaddii aadayaan buu yidhi waana arrin lagu yaqaan qofka munaafiqa ah waxaa laga yaabaa xajkiyaa ku waajibay markaasuu xila sanadka dambe sanad ka dambea la gaaraya sanad ka dambe sanadba sanad buu u rahnanayaa markuu is yidhaahdo hadda baxna wuxuu leeyahay sanad ka dambe markuu laba sano marayo saddex sana uu marayo shan sana uu marayo baasboorkuu ku aadi lahaana ilaahi subxaana wa tacaala gacanta uu geliyey diyaarna aanu hayn inuu dhaqaaqo ayaa waxaa laga yaabaa in mawdku markaa u yimaado ninka marmarsiyaha raasanaya lee xajkii lama gaarin waxaa laga yaabaa haddii telefoon loo soo diro la yidhaahdo gurigii dariskeenyaha xaaji cabbaas uu lahaa waa beec kunka dollar inuu meeshu ka soo bixinayo ma mataqaana markiiu isagoo xawaaladda ku dira ad arkaysaa inta ka horaysana waxaa laga yaabaa inuu kusoo hordhigo alf cudur inuu kusoo soo hordhigaa laga yaba u yirhahda meeshan bay ka dhacday inta haddaan isku aragna iimaankeenna dacfi baa ku jira walidaalika waxay culimmadu ay yidhaahdeen ama rasul axmed sal alay waslam wuxuu yidhi laa yazaalu qowmun yata'aharuun xataa yu'ahirahum allah dad qowm ka tegi maayaan inay dib isu dhigayaan ilaa ilaahay subxaana wa tacala iyagoo dhanba dib u celiyo safka hore adoo u joogaad ka labaad markaad aad aadaysaa adoo arkaya salaaddii jamaacadaad ka daahaysaa adoo arkaya in aad tukan kartid sunantii baad ka gaabinaysaa xaaladdaa ah haddii laysku arko iimaankii hoos buu u dhacay walidaalika waxaa lagu yaqaanaa saxaabatu rasuuli sal la sl ama ambiyadiiba ilahay markuu ka hadlay innahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraat wayadcuunana ragaban warahaban waxa aynan kuwo u tartamo u degdegay khayraadka ilahayna barya waatan aayadda qur-aanka ay leedahay waxyaabaa lagu aqoonsan kara waxaa ka mid ah in iimaanka uu dacfi uu ku jiro qofku wuu seexanaya habeenkii subixii buu soo toosayaa iyadoo wax yacnii broblema iyo mushkilad aanay ku iman laakiin waxaa arkaysaa qofkii wejigiisa beddelan toban daqiiqa qofku wuu qoslayaa toban daqiiqa mimaankiisuu maqan yahay toban daqiiqa dadkii buu marka u gacan qaadaya toban daqiiqana wuu xanaaqsan yahay qof shalay aad salaamaysay oo aad xabadka ku baa maanta kaa soo harbaxay salaanta u dhaafaysaa misaajkaaga iyo muudkaago dhan baa isbedelaya walidaalika waxaad arkaysa waxaa nagu badan maanta muudkayga caadi ma aha caadi mihi maalmahan oo dhan waxaa laga yaabaa qofka inuu yidhaahdo kan ahludiinkan inuu yidhahdo jin baan isaga shakisanahay kan kalena inuu yidhahdo buufis baan isaga shakisanahay oo baranoyd baan ahay laakiin wuxuu rasuulula maxamed sal allah alيه wasalam uu tilmaamay diiqa isaga qofka ku imanaya inuu yahay dacfu اliimaan inaad dadka ka didid oo aadan salaanta aadan ka qaadin oo salaantii aadan la raasan oo meeshay fadhiyaan aad ka oradid oo masjid walbana aad tidhaha masjidkaa ma tegay afartan inoo garka dhaadheer baan u nacay masjidka ma tegay meelaha dumarka isugu yimaada maxaa la naagaha maraha diidayaan nacay wadaaddadan maanta dhan xalaal iyo xaaraam qofka markuu isku arkay iimaankiisa dacfi ku jira maxaa sala allahu alay wasallam wuxu xadiidu yidhi mu'minku ya'laf wa yu'lafu lahu almu'minu ya'laf wa yu'laf walaa khayra fii man laa ya'laf wa yu'laf mu'minku dadki isagaa raagsada wayna soo raagsadaan khayrna kuma jiro midka aanan dadka raasan iyagana aanay soo raasan haddaad is aragta adoo dadka ka dhibsan masaajiddii isbaara ay ku dhigan tahay dad ah, qof aad la hadli karta aanay jirin dadkana ay ku necab yihiin oo markaad meeshaa ka soo baxda la yidhaahdo ninka kan anuu ma jecliha nalaga fogeeyo fadhigani uu soo fadhiisan iimaankii dacfi baa ku jira xadiidkaana waa xadiid saxiixoo sheekh naasir asilsil uu ku sheegay afar boqol iyo labaatan iyo toddoba sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamo oo kale macno saas oo kale oo iimaanka waxaa lagu yaqaamada sabar iyo dadkoo la saamaxo haddii khalad lagaa galo oo aad maanta dhan daba taagan tahay iimaankaaga dacfi baa ku jira xaaladda lixaad ee muujinaysa iimaanka inuu dacfi ku jiro waxay tahay aayaadkan ilaahiga ah ee lagu dul aqrinayo oo ah hadda aan soo tilmaannay inay buuraha dhaqaajin karaan in qofka aanay saamayn waa noo iman doontaa biidn illahi subxaana wa tacala saxaabatu rasuuli illahi sal alla alay wasalam bal salafa hadihi اlumma bisifa caama markaan u hadlo qur-aanka meesha uu ka taagnaa isuu u dhaqaajin jiray xaaladda kale ee aanaan u gudbinaya waxay tahay qofka inuu xuska ilaahay marka uu ka gaabiyo aanu shaqaba aanu ku lahayn allah qur-aanka markuu ka sheekaynaya qolyihii munaafiqiinta wuxu hi walaa yadkuruuna allaha ila qaliila ilaahay ma xusaan in yar mooyaane waxaa laga yaabaa inaadan kitaab baadan kala furin waxaa laga yaabaa istakfir allahda in ay tahaba dadka mutasawufada keliya in markaa nin baa waxaa arkaysaa nin baa nin u yimid oo maantana istakfirlah ku nin suufi baad noqotay buu yidhi waxaa moodaa in dad gaara loogu talagalay tasbiixdii baana u tirsanayn xaaladdaa markaan isku aragno iimaankeenna dacfi buu ku jiraa xaaladda siddeed toddobaad ama siddeedaad waxay tahay inaadan u caroonin haddii ilaahay subxaana wa tacaala sohdimihiisa laga tallaabo diinka ilaahay haddii meel loogaga dhaco haddaadan u damqanin arrinkaa wuxuu muujinaya iimaanka inuu dacfi uu ku jiro walidaalika sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi tucradu alfitanu cala alquluub fitanta quluubtaa loo bandhigaa buu yihi sala allahu calayh wasalam qalbigii fitno ay ka buuxsato madow buu noqonayaa buu yidhi waa tiimbaraysmaya khayr gelayna ma laha wuxuu waday sala allahu calayh wasalam xadiidka muslim baa wariyey wuxuu yidhi wuxuu gaarayaa qofka heer macruufna aanu faraynin munkarna aanu dadka ka celinaynin labadano marka ay isugu mid yihiin ilaa wixii hawadiisa waafaqsan mooyaane walidaalika arrinkan markaan arko waxaan soo xasuustaa xaaladahan ku sugannahay waxaa nagu yar dadka meeshan jooga inaan nahyi aan samayno aan wax iska reebno haddaad aragtid adoo ku faraxsan magaalada habeenkii marka laga tumanayo oo fannaanada meelaha laga soo kiraysto haddii caadi ay ku tahay masjidkaaga aad ku jirtid hooyo sharaf lahoo meeshaan fadhidana gabadheeda inay aadda aanay u damqanin aabba sharaf lahayna ilmihiisa aanu ka celin haddaad aragtid haddaad aragtid innagoo telefoonada isku diranayno booking u samaynayna ninkii noo heesi lahaa haddaad aragtid marka meelaha laysugu yimaada mudadayaadka xafalaadka fisqiga iyo fushxiga lagu wado aynaan iska celin ha noqoto tii good guudbayda ah gabadha lagu sagootinayo ha noqoto tii welcomta ahayd lagu keenayo ha noqoto tii halloweenka meesha laysugu isugu keenayo ha noqoto tii festivaliska oo markaa la samaynayo ama valentines day ama waxaad doonti ku magacaabo haddaad aragtid arrimahaasoo dhan caadi noo noqdaan oo aadna tiraahid waa caadiyos wax mushkilada male haddaad tiraahid iimaankaaga dacfi baa ku jira maxaa yaele sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa laa yaqdab ma caroon jirin ilaa ida intuhikat xurumaat ullah ilaahay xurumaadkiisa marka meesha looga dhaco wejigiisaa laga garan jiray wejigiisaa markaa guduud noqon jiray allaha allaha fii iimaanikum ilahay inaan ugaga baqno wey allah subxaana wa tacaala wuuna weydiin doonaa yowma alqiyaama meel kasto aan joogno haddii dhulka aan degannahay iyo gobolka aan degannahay magaalada meesha aan ka degannahay xumi haddii ay ka dhacdo aynaan ka damqan oo aynaan ka dhiidhiyano aynaan dhihin ha laga joogo allah subxana wa tacala wuuna weydiin doonaa walidaalika xadiidkan dhegayso waa xadiid khatartiisa leh wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam waa xadiid saxiixa oo saxiixuljaamica uu ku wariyey sheekh naasir ayuu ku tasaxiixiyey wuxuu leeyahay iida cumilat alkhati'atu fi اlardi كان كمن شهدها أو كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها xumi haddii dhulka lagu sameeyo qofkii meeshaa jooga laakiin ka hadlo yidhahdo war ka istaaga war waxaan waa xumiye ka joogsada qofkaa wuxuu la mid yaha qof ka maqan oo kale ilahi subxana wa tacala u qaban maayo laakiin waman qaaba canha qofkii isagoo ka maqan raalli ka noqda oo marka looga sheekeey ka raalli noqda wuxuu la mid noqonaya qof maxay isagoo meesha joogay oo kale xumida aad ka maqan tahay haddii subxii lagaaga sheekeeyo ama xalay cajaladii laga duubay aad tidhaahda hallii keena aan marsada ah ama allahu mustacaan arooskii fisqiga uu ka dhacay gabdhaha ay dalbadaan cajaladda ay yidhaahdaan waxaan u baahanahay heblasay u ciyaaraysa inaan arko amaba fannaankii xalala keenay heesihiisaan soo ceshanay haddaad tidhaahayd adna meeshii aad fadhidid kaana kaman shahidaha xadiikan adigu meel kale wad waa kaayo waa xadiid saxiixa xadiidkan wuxuu muujinayaa allah subxaana wa tacala marka inuu na weydiin doono qodobka waa qodobka sideedaad ee muujinaya iimaanka inuu dacfigu ku jiro waxyaabaha dacfi muujinaya iimaanka iimaankeena inuu ku jiro waxaa muujinaya qodobka sagaalaad qofka inuu jeclaado inuu dadka ka dhex muuqdo arrinkaana wuxuu isugu u qaybsamaya dhowr arrimood kow wuxuu jecel yahay inuu madax noqdo in isaga laga dambeeyo hadduu kursiga isaga waayana nin isaga xigaalkiisuu la rabaa meeshii maanta dhan waxaa laga yaaba majliska uu fadhiyo inuu kaaga sheekeeyo uun keliya ninka murashaxa ka ah tolka isaga uu ka dhashay hadduu isaga waayo kursiga ninka hadalka kuu wada nin kaluu rabaa xigaalkiisa inuu meesha u galo haddaad aragtid in hawshaa keliya dadka ay ka howlayihin iimaanka dacfi baa ku jira walidalika wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam innakum sataxrisuuna cala alimaara kursiga aad baad u raadin doontaan buu yidhi laakiin qoomamay noqon doontaa markaasuu wuxuu yidhi mid nuujisa nicmo lahaatay waxaana baas lahaaday mid goysa oo naas goyso ah bimacnaa mar uu fasirayay sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi awaluhaa waxaa la socda iyo culimmadu markay fasiraya waxay yidhahdeen ilaan kursiga maal baa la socda jaah baa la socda sharaf baa la socota ugu dambaynna waxaa la leeyahay reer hebel baa intaanna haystay dil iyo eryasho iyo eh, isdabagal iyo waxaasaa ka dambeeya rab sal allah alيh waslm macnaha markuu tilmaamayay walidaalika wuxuu idhi in shi'tum anba'tukum can اlimaarati haddaad doontaan waa idiin sheegaya dhegaysta wuxuu sala allahu calayh wasalam xadiidka tabaraani ba baa wariya saxiixuljacman uu ku soo arooray awalkeeda waa isqabqabsasho marxalada labaad ee madaxtinimada uu yidhi waa qoomamo marxalada saddexaad wuxuu yidhi waa cadaab yowma alqiyaama ilaa qofkii cadaalad sameeya maahan waxyaabaha mawduucan soo hosgelaya waxaa ka mid a ah, haddaad aragtid mar meel male isugu yimaado fagaaraha dadku markay fadhiistaan inaad maanta dhan adiga ina hadasid aad rabtid qofkii hadla waxa le sug waxba ma ogde kastoo la gada adaa ka hadlaya engineering baa la galaya adaa ka hadlaya medicine baa la galaya adaa ka hadlaya wax kastaba waxaa tahay nin faylasuufoo qaamuus soconaya taa adaa hadlaya sheeke taada aan ahayn mooyaane meesha inay ka socoto ma jeclid waa ku amar taagleynaysaa iimaankaagaa dacfi ku jira waxaana laga fahmaya xadiidu rasul lah sal اlla alيه wasalam wuxuu yidhi salى اllahu عalيه wasalam iska ilaali ittaquu hadihi اlmadaabix bimacna almaxaariib maxaariibtana waxay ku fasiri jireen waa meesha suduur almajaalis majaalista fagaarayaasha la isugu yimaado qofka inuu keligii uun wax ka sheego waxyaabaha lagu aqoonsanaya waxaa ka mid a qofka markuu jecel yahay inaad dadka u istaagaan marka meel la yimaado ilaan waxaa kugu jira dacfi aad dareemaysid waxaa rabtaa dadko dhan inay ku istaagaan adiga laguu sabxiyo haddaan saa lagu dhihina noocan maa waxaa laga yaabaa inaad noocan maa inaad furka tuuratid xaaladdaa waxaa lagu aqoonsada imaanka inuu dacfi uu ku jiro waxyaabaha lagu aqoonsada waxaa ka mid a qodobka tobnaad gacan adayg iyo lixjeclaan iyo ku dhegitaan iyo gacantaada ooadan jaabka aadan u dirayn ilaa allaahumma in feer lagugu dhufta mooyaane si kale aad ku dhaqaaqaysid ma laha xaaladdaa marka laysku arka dacfi baa iimaanka ku jira wuxuu yidhi sala allahu alيh wasalam laa yajtamicu الshuxu wاliimaanu fii qalbi cabdin abada bukhli iyo iimaan lagama yaabo qalbi muumina inay isugu tagaan xadiidkaa waxaa wariyey nasaa'iyo saxiixuljaamicu ku soo oro laba kun iyo lix boqol iyo toddobaatan iyo siddeed mar naba lagama yaabo in la isku geeyo walidaalika culimmada waxay sheegaan waxaa jira ama xadiidka rasuulka sal alla alيh waslm wuxuu yidhi iyaakuma shuxa war iska ilaaliya bukhliga lexjeclada iska ilaaliya dadkii idinkii idinka horreeyey taasaa halaagtay bukhli buu faray inay gacanta maalka ku dhegaan way ku dhegeen qaraabada inay gooyaan buu faray way gooyeen kadibna wuxuu faray inay fujuur la yimaadaan fujuur bay ku dhaceen buri saddex arrimood buu markaa mariyey xadiidkan waxaa laga yaabaa in laga fahmo saddexda macno oo bakhiilka iyo la'iimka iyo shaxiixa u dhexeeya bakhiilka diyaar umaha inuu wax bixiyo la'iimka inuu isaga wax bixiyo diyaar uma aha laakiin maalka dadkana wuu rabaa saxiixa inuu wax bixiyo ma rabo maalka dadkana wuu rabaa qof kale jeebkiisa inay ka baxdana ma jecla saddexdaba xadiidkaa lagu hewaa maraaxisha saddexdaa saxiixa waa tan wuxuu leeyahay kow amarahum bilbukli fabakhilu tiisuu ku dhegay wa amarahum bilqatiicati dadka kale in la siiyuu diiday wa amarahum bilfujuuri dad uu hortaagan yahay waa macaanida markaa laga fahmi kara xadiidka walidalika allah subxana wa tacala wuxuu uhi ha antum haulaa tudcauna litunfiquu fii sabiili اllahi faminkum man yabkhl war waxaa laydinkugu yeeraya waa infaaq fii sabiili اllah walidalika aayaddii qur'aanka maxay tihi suurati اlbaqara الshayطaanu yacidukum اlfaqr marka la leey wax bixiya shaydaan baa wuxuu idin leeyay war cayr baad noqonaysaa ka istaag marka arrin uu shaydaan uu ka talinayo waxaa arrinkaa daliil uu yahay inuu meesha iimaan aanu jirin iimaankuna markaa uu dacfi uu ku jiro arrinka koo iyo tobnaad ee lagu aqoonsanaya iimaanka inuu dacfi ku jiro waxaa ka mid a qofka wuxuusan samaynayn inuu yidhahdo waan samaynaya qur-aanka aayaddii waxaa ahayd ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun waxaydaan samaynayn maxaa u leedihin waan samayn doonnaa qodobka koo iyo tobnaad waa kaa haddii laysku arko aan isku aragno in ballanteennu ay badan tahay ballanta laga sheegaya dadka i b m-ta loo yaqaan insha allah buu ku leeyay soo noqo bukra haddana maa calay saddexdaa buu isu kaa raacinaya haddaad is aragtid inaada ballantii aadan ka soo baxayn in ballan walbood gashid aad guub yeelaysid markaad aragtid iimaankaaga dacfi baa ku jira qodobka labiiy tobnaad qofka inuu ku farxo dhibka ku yimaada walaalihii muslimiinta ah muslimiin baa meel lagu jebiyey dad baa la eryaday dad baa dhib ku yimid dunidan ilaahay subxaana wa tacaala u ballaariyey dacladeeda iyo guudkeedaba dad baa lagu gumaadayaa caadaldaraa ka socota insaafkii baa laga tegey haddaad aragta arrinkaa inaad u damqanayni iimaankaaga dacfi baa ku jira waxyaabaha muujinaya waxaa ka mida dacfi inuu jiro qofka markuu dembiga uu samaynayo ama ficil markuu samaynayo wuxuu ka fiirinaya uun keliya ma dembi baa iiga imanaya mise dembi maaha waana su'aasha culimmada ku badan wuxuu ka sheekhow masaladan iyada ah ma karaahiya maxaa yacni diyaar umaha inuu ku weyddiiyo qof horta imaanaya oo ku weydiinaya mala maxaa laygaga baahan yahay horta wuxuu weydiinaya dembi inuu ku dhacay in kale bas markaas wuxuu ku weydiinayaa haddaad tidhaahid waa haddaad tidhaahid arrinkan ma banaan wuxuu ku leeyay ma karaahiya waa karaahiya markaad tidhahid karaahiyadeedaas ma badan tahay mise waa yarta haddii qofku uu gaaro heer dunuubtu ay la sahlan tahay uu gaaro heer markii dembi uu galayo uu ka yidhahda dembiyuusa soo gaarin keliya laa liya walaa calayh masaladaoo kalea arrintaan dibkeeday leedahay walidalika sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi faman waqaca fi الshubhaati waqac fi اlxaraam qofkii ku dhaca waxyaabaha labada sohdin u dhexeeya xalaal iyo xaaraam xaaraam buu ku dhacay buu yidhi wuuna tilmaamay sala allahu alayh wasalam sal allah alيه waslm xadiid wuxuu ku yidhi waxaa dhici doonta yowma alqiyaama laaclamanna aqwaama min ummatii waxaan ogaan doonaa buu yidhi dad ummaddayda ka mida oo iman doona yowma alqiyaama waxay la iman doonaan jibaala tihaama buuraha tihaama camal la eg oo oo aad u caddaan badan yani heer heerka ay gaarsiisan yihiin laakiin wuxuu yidhi fayajcalaha allahu haba'an manhuura lakiin ilahay wuxuu ka dhigay acmaashaasoo dhan midaan wax ka soo qaad lahayn rasul mxam sal alay waslam markuu arrinkaa uu yidhi kadib saxaabata rasul lah sal la lay sl nin baa istaagay wuxuu yidhi sawbaan ahaa wuxuu yidhi ya rasuul allah sifhum lana xullahum lana ow julluhum lama fii riwaayaatin rasuuloo noo sifee dadkaas inaa ogaanaan rabnaa nin acmaal fara badan la iman doono yowma alqiyaama acmaashiisana la dhihi doono wax ka soo qaad ma leh yaa rasuul allah man hum arrin sahlan maaha markaasuu wuxu yidhi sala allahu alayh wasalam maruu hadlay wuxuu yidhi dadka waa walaalihiin buu yidhi haraggiina iyo duubkiinay leeyihiin buu yidhi leylka saa u tukataanna way u tukadaanoo salaadu kama tagto laakiin broblemka haystaayi muxuu yahay markay maxaarinta ilaahay ay la keli noqdaan baynay u aabayeelin markuu keligii yahay xumiduu doon u sameeyaa guriga markuu joogo waxa laga yaaba dadka markuu ag joogo inuu yidhahdo naga wareejiye qanaadka kan naan qaban baa soo gelaysay keligii markuu yahana uu shito dadka markuu ag joogo waxa laga yaba inu yihahdo naga daayo waa xaaraam laakiin markuu jaanisalo inuu wix sii wato haddaa is aragtid inaad isdiwaajiyo leedahay dadkana weji aad kula joogtid markaa gaar u joogtidna weji kale aad leedahay iimaanka dacfi baa ku jira waana arrin dhibaatadeeda leh oo markaan u badannahay walidaalika masaladan iyada masale muhiimaddeeda u baahan weeye waana muhiim in lagu baraarugo arrimahaas oo kalea ah arrinka kale aan gudbaayo waxay ta maxaa yeele intaanan ka gudbin sala allahu alayh wasalam arrinkaa markuu tilmaamaya wuxuu yidhi qofka mu'minka ah maruu tilmaamaye xaala almunaafiq marka laga hadlay ibnu mascuud baan ula jeedaa wuxuu yidhi qofka mu'minka ah dembi markuu ku dhacayo wuxuu arkaa in buur ay hoos fadhiyo ay saa ugu soo deganayso laakiin qof qofka munaafiqa ah waxaad moodaa buu yidhi tuqsi saa wejigii u maro saa u iska yidhi wax weyn lama ah haddii dembi yar markuu kaa dhacayo aadan wax weyn aadan ka dhigan oo noocan maa aadan hadigii salafkii aadan la maro aadan dhihin allaile maanta meel xun baan aaday wax xun baa iga dhaca haddaad arrinka aadan u damqon oo saa aad shallaayan arrinkaa waa khatar buu ku jiraa arrinka afariyo tobnaad wuxuu yahay macruufka wax kastoo wanaagsan oo la liido diinteennana ma sheegin in shay macruufa la liido macruufka waxaa ola jeedaa camal yar ha fududaysan meesha aad fadhidid haddaad aragtid kursiga aad ku fadhidid nin muslima walaalkaa meesha soo mari lahaa inuu ciriirku istaag oo leex ha fududaysan una niyayso inaad ajir heli doontid sal allah alيه waslam xadii waxau kiri laa taxqiranna min almacruufi shayئan wanaagga aad samaynaysa ha yaraysanna ilaahu aad ka dhigtid qof muslim walaalkaa waraabdoona oo weelkiisa biyo aad ugu shubtid ilaahu arrinka uu noqdaa qof muslimo walaalkaa kaa soo horbax weji furfuran aad kula kulantid intaabaa kugu filan xadiid waxaa ku soo arooray ninbaa wuxuu soo maray waddo wuxuu ku soo maray laan geedeed oo saa markaa meeshii u dhex taal waddada dusheeda markaasuu yidhi maanta waan ka leexinaa bui wuu ka leexiyey fadakhala aljanna jannuu ku gala buyuri sal alla alay wasalam xadiidka muslim baa weriyey walidaalika in macruufka la liido shayddaanka ayaa ku farxaya wuxuu yidhi sala allahu alay sl xadid waxa uu ku yidhi shayddaanka waa uu ka quusta an yucbada fii jasiiratikum haarih wuu ka quusta in lagu caabudo wa fii riwaayati waxay ahayd ayisa wa fii riwaayatin ayis waana isku macno wuu ka quustay لكنه رضي بالأعمال ما تحقرون رضي من الأعمال بما تحقرون أو كما قال صلى الله عليه وسلم waxaase ku filan camalka kaa liidaysaan hadda markuu qofku uu soo galo assalaamu calaykum markuu yidhaahdo wacalaykum asalaam waraxmat ullahida markaan ka tagna intaasa shaydaan ku filan laba ragcoo sunaa taxiidulmasjid inaad ka hartid intaasaa ku filan khayr meel lagu hayo aad ka gaabada intaasaa ku filan intaa waa tafsiirka koowaada culimmada ay saareen radiya min alacmaali maa taxqiruun amaba in la yidhaahdo shay uu qofka fududaysto dembi aanu ka dhigan maxaa ka macnaada wey oo qaamuuska markaa noogu jirta radya min alacmaali maa taxqiruun arrinka shan iyo tobnaad qofku inuusan la falgelin qadaaya almuslimiin tii hore waxay ahayd inuusan u damqan laakiin tan waa maxay cala alaqal duca loo baahan yahay qof muslimo walaalkaa dhib ku yimid duca lagaaga baahan yahay ummad baa dhib haysata duca lagaaga baahan yahay laakiin haddii aadan kala jeclayn keliya aad u damqanaysid tan adiga ku taabatoo tolkaaga soo gaarta mooyaane wax kale aanay ku xisaabsanayn iimaanka dacfi baa ku jira walidalika sala allah alay slm xadid waxa uu ku yidhi ina almu'mina min ahli اliimaani bimansilati alra'si min aljasad qofka mu'minka dadka mu'miniinta wuxuu ugu jiraa booska madaxa jirka ugu jiro oo keliya ugu jira oo kale ya'lamu almu'minu liahli اliimaani kama ya'lamu اljasadu lima fi ra's qofka mu'minka wuu u danqadaa xanuun buu dareemaa dadka mu'miniinta markay wax soo gaaraan sida madaxa uu kuu xanuunayo jirhka meel ka mida markay uu ku xanuunayo meel un farta markay ku xanunayso madaxa uu soo gelaya lugtaa ku xanuunayso madaxa ku xanuunaya neerbahodha way isku xehan yihiin adna saasoo kale lagaga baahan yahay haddii qadaaya almuslimiin oo meelaha ka dhacaya oo akhbaartu aan ka maqlino aanayna dhaqaajin arrinkaa markaa wuxuu muujinaya dacfi inuu jiro waxyaabaha dacfiga muujinaya waxaa ka mida dadka muslimiinta walaalahoo kala daata laba nin oo weligood soo wada socon jiray laba ruux oo weligood wada joogi jiray ayaa waxaa arkaysaa maalin inay kala dideen hebel xagguu ka baxayaan hebel xaggaasu ka baxaya infisaam curu اlukhuwa markay timaado waxau muujinaya dacfu اlukhuwa dacf wuxuu muujinaya aliimaan xadiid baa muujinaya wuxuu leeyahay maa tawaadda اثnaani fi اllahi caza wajal aw fi اlislaami fayufariqu baynahuma aw bidamb awalu dembi fayufariqu baynahuma awalu demb wuxuu yidhi sala اllahu عalيه wasalam laba ruux oo ilaahay dartii isku jeclaaday markay kala tegayaan waxaa ay ku kala tagaan dembi midkood uu galay riwaayaadka qaarkoodaa muujinaya waxaa laga yaaba inaad tiraa hebel waxaan ka sameeyey aniga ma aqaan intaasaan xiriir lahayn saaxiib baan ahayn khayrkaan isku sheegi jirnay meelaha khayraadkaan isu bahaysan jirnay oo aan tegi jirnay wax kastaan naga dhexayn jirna laakiin ninkan waxaan arkay laga bilaaba maalinta inuu salaantii la garab marayo gabar baa waxay le walaashay muslimadda ah intaasaan wada dhaqmi jirno khayr baan naga dhexeeyey lakiin maanta ma garanay waxaan ka sameeyey way oraday waxaa loo baahay selafka waxaa lagu yaqaanaa inuu isku laabto qofku yidhaha yaa dembi galay midkood baa dembiga riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin bidembin yuxdiuhu axaduhumaa labadood mid ka mida ah, dembi uu galay baa keeni kara labada qofood inay kala tegin dembi markuu yimaadana iimaankii baa dhaawacmay iimaanka markuu dhaawacmana dacfi maa meesha yimid way macnaheeda waa muhiim marka walidalika saxaabatu rasuulillah salafulumma waxa lagu yaqaan wuxuu leeyahay haddii aan dareemo daabadeeda inaanay dhaqaaqaynin waa ismuraajiciin jire waxaan ogaan jiray buu yidhi inuu dembi inaan galay marka arin yar markuu nagu adkaaday inuu dembi jiro ogow dembina hadduu meesha jiro dacfi baa jira arrin kale toddobiy-tobanaad wuxuu yahay qofka inuusan dareemin mas-uuliyadda saaran ee diinkan ka saaran waxaad mooddaa khayraadka dadka loo sheegaya inay keliya u qaabilsan yihiin afar wadaadoo cimaamad soo qaada waxaad mooddaa inay u qaabilsan yihiin keliya maraakiista islaamiga ah laakiin dadkaanan averageka meeshan fadhiyo ee muslimiinta ah inaanan u dhaqaaqayn hada diin yaa kuu diiday inaad aad qaadatid kutaab yar oo luqadda dadka ay fahmayaan ku qoran inaad u geyso guriga aad garaacdo oo tiraad kitaabkan qaado islaamku ka hadlaya maxaa kuu diida luqadda ilaahay subxaana wa tacaala ku baray inaad u adeegsida inaad diinka ilahay ku faafido maxaa diiday afar cajaladoodoo wadaadadu ay duubaan in qof aanan tukan oo aad ogtahay inuusan tukan iyo dad oo ku ciyaaraya inaad ogtahay axkaamta ilaahay dad baa waxaa jira isqaba waxay isku qabaan aan la ogaynoo talaaq iyo furin aan kale aqoonin u geey cajaladda talaaqa haddii arrimahaasoo kale aanay ku dhaqaajinayn dacfi baa jira iimaankii maxaa waxaad aragtay in waxaan dhan shaqadaada aanay ahayn saxaabatu rasul sal alay slam arag aطufayl ibn amr addowsay hada aصaxaabiy inta u dhexaysa arag markuu islaamay markuu dacwada u dhaqaaqay muddo yar baa u dhexaysa hamaama ibn ahaal waxaa la sheegaa ninka kan wuxuu ahaa ahluyamaama ayuu madax u ahaa waa la soo taxaaba rasuulkaa loo keenay kadibna geed baa lagu xihay kadibna islaamkii baa loo bandhigay ilaahay subxaana wa tacaala baa nuurkii markaa qalbigiisa ku tuuray kadib markii ugu horraysuu maka aado cumruu aada cumar markuu aada kadib buu kufaaru quraysh khudba u jeediyey u la hadlo dhammaantood wuxuu yidhi dhegaysta laa yasilukum xabbatu xinda min alyamaama xataa ya'dana fiiha rasuul ullah sal alla alay wasalam idin soo gaari mayso buu yidhi xabba sarreena oo idinkaga imaan jirta xaggaa iyo meesha idinkaga imaan jirtay ilaa rasuulka uu ka idma buu yidhi laga bilaabo saacaddan buri islaamka idinku tadbiiqinaya ninka kan waa la soo qabtay shalaa islaam loo sheegay maalinta kale wuu cumraystay maalinta kale wuxuu taagan yahay darajo ah uu leeyahay islaamkaa ka turjumaya waa mas-uuliyadda loo baahan yahay waana ha la yaabin in la yidhahdo dadkaas waxay mutaysteen janna fulaan un bashar biljanna isagoo dhulka soconaya in lagu yidhahdo hebel waa iimaan soconaya ha la yaabin maxaa yale isaabka u damqan jiray waxaa laga yaabaa muxaadaraadkan meesha lagu sheegay inay tahay un keliya dhegtanna geli tan kalena ka bixi laakiin qofka meesha uu kaga tago laakiin markii notiska qofka uu wato qofka muslimka kale aanu gaarin uu la dabagalo markuu telefoon u duru yidhahdo khayrkaas baa jira darsiga masjidka markaa kusoo soo aad sii socotid intaana aadan fadhiisanana sidii mashiinkii ama shinnidii oo kale maantana aad u shaqayso aadan istaagin ilaahi subxaana wa tacala marka uu ku gargaaraya waxyaabaha muujinaya iimaanka inuu dacfi ku jira waxaa ka mid a qofka markay mushkilad yar ay timaado wuu argagaxayaa khalaas waa laysa soo galay buu leeyahy annagoo dhan baa arrintaa ka wada siman tartacidu faraa'isu isagoo dhan baa gariiraya wuu jaranaya arrinka dhan waa isbeddelaya iyo maalin kale u jeesanaya shalay meeshan buu jeeda boqol iyo siddeetan buu jaray xaggan u haddaad aragtid mas'alo yar ama dhacdo yar iyo mushkilad yar markay timaado inay markiiba ku rogayso meel kale aa u socotid iimaankeenna dacfi baa ku jira ogow sala allahu calayh wasalam xadiid buu ku tilmaamay macna saasoo kalea ah, qofka mu'minkaa waxyaabaha lagu yaqaan in markaa qof sugan uu yahay waxyaabaha lagu yaqaan dacfuliimaanka waxaa ka mid a ah qodobka sagaaliyo tobnaad qofka inuu maantana doodo culimadu waxay dhihiin jidaal caqiim waa dood aan miran aanan lahayn maanta dhan wuu doodaya wuxuu ku doodaya ma taqaana qaar baa wuxuu ku leeyahay kaalay aan doodna waxay ka mid tahay mufradaadka nagu soo biiray marka dagaallada ay dhaceen kaalay aan doodna kaalay aan muranna ah eh. qolka dooda qolka dadkii ishardinayey qolkii hebel lagu radinayay waata baaltabka nooga buuxda aan doodna sala allahu alayh wasalam xadiid uu ku yidhi dad ma lumaan buu yidhi hanuun kadib ilaa waxaa la siiya aljadal dood dood baa ilah subxana wa tacala ku ibtileeya xadiid kalena wuxuu muujinayay sal alla alay waslam inuu yidhi ana zaciimun bibaytin fii rabaط اljanna waxaan u kafaalo qaadaya guri jannada ku yaala liman taraka almira'a wahuwa muxiq wain kaana muxiqa qofka ka taga doodda iyo iska hadalka xataa habdha bimacnaa heer xataa haddaad joogtid aad runtii aad aad muxiq u tahay inaad doodii aad geshid haddaad ka tegtid ilahay dartii aad uga tegtid janna lagu ballanqaada qaada jannada waxay ku xidhan tahay meeshaan aad ka nacnac leedahay dhagdhagtan jooji intaasaa jannadaada xigtaa haddaad is aragtid inaad doodaha aad xiisaynaysid dadka qaarkiina way doodaan waxaa laga yaabaa waa ninkii caalimkaasu yidhi yujaadilu lidaati aljidaal waa la doodaa buu maqlo wuu doodaya ma oga teemaha uu ka duulaya ama ajandaha uu ka hadlayo ninkan hor fadhiya waxay isku haystaan ma oga waa murmaya maanta dhan wuxuu rabaa meeshaan shidayna buu kule waa shidayna arrinkaa marka wuxuu muujinayaa ah, dacfu aliimaan waxyaabaa dacfu aliimaan muujinaya waxaa ka mida qofka maanta dhan in adduunyada mooyaane wax kaleba aanu raadin maanta dhan min asabax lileyl shilin buu raadinaya qaamuuskiisa kuma jirto kumaba jiraba hal ragco ilahay loo tukada jadwalkiisa yoomigaa kuma jiro hal safxo oo qur'aano ilahay loola ho fadhiisto taymihiisoo dhan min alأwal ila alaakhir arbaca وعishriin saaca calaa madaari الsaaca kuma jirto hal maro ilahi subxana wa tala istakfirla loo istaago kuma jirto walidalika sal اlه alيه waslam wuxu yhi laa yajtamicaani fii qalbi اlcabdi fii qalbi cabdin aliimaan wاlxasad xasad iyo inuu qofka uu xaasid uu noqdo ilan maxaa yeele markaa adduunyada aad raadinaysa rag baa isxaganaysaan dadka markay isxagataan xaasid baa imanaya labadaana qalbiga muuminka isuguma tago waxyaabaha qodobko iyo labaatanaad waa qodob khatiira qodobkan wuxuu gaar u yahay dadka mutacalimiinta muثaqifiinta qofka markuu hadlayo in adalkiisaba aan lagu arkin aayaddii xadiid wuu fadhiyaa maanta dhan qaale fulaan jariidi fulaan baa waxay tiri jariidi fulaan baa waxay tiri mufakirkii fulaan baa wuxuu yidhi aayaddii xadiid ba laguma hayo maanta dhan wuu hadlaya waxaa laga yaabaa hams saacaad sita saacaad inuu ninkaa meesha fadhiyo ama meeshaba aan fadhino u arkaba aqaafada iyo waxyaabahan tanwiirka ay ku magacaabaan ama ay ku magacaabaan ilbaxnimada ay ku ma in loo arkaa maanta in la yidhaha gaal fulan baa yidhi aayaddii xadiid baan lagu heli hadduu xadiidkaani waa daciif haddii daciif laleheena wuxu lehy maxaa loo daciifi heerkaa markuu qofka uu gaaro waxaad ogaataa iimaanka dacfi baa ku jira qodobka labiiy labaatanaad wuxuu yahay qofka inuu ihtimaam gaara siiya nafsaddiisa muxuu cuni lahaa muxuu xehan lahaa meeshuu degi lahaa wuxuu maanta ku mashquulsan yahay kamaaliyaadka daruuriyaadka maaha daruuriyaadba wax haddaad weydid qofka uu dhimanayo kamaaliyaadna wax haddaad heshay haddaadan helin wax weyn ahayn kamaaliyaadku ku mashquulsan yahay laba iyo labaatan qodob wey waa amaba labaatan iyo laba inaan iiin twenty two qodob baan meesha ka sheegnay haddaan isku arka ama isku aragtid waxaad ogaataa iimaankeena dacfigaa ku jira iimaanka hadduu dacfi uu ku jira asbaa maxaa keenay marka in dacfigu heer in heerkaa uu nala gaara maxaa keenay iimaanka maxaa hoos u dhigay waxyaabaha hoos dhiga waxaa ka mida ah koow qofkii oo ka fog ajwaadii iimaaniga ahayd meelaha iimaanka lagu hayo hadda waxaan dareemaynaa markaan meelaha kale isugu nimaanno oo culimmaduna hor fadhiistaanoo kelmad khayr ay noo sheegaan adoo aadan dareemayn baa iimaankaa kor u sii kacayaa maxaa yeele waxaad ka qoomamaynaysaa khaladaadkaad gashay khayr aadan samayna waad tamaniyeysaa waaad waawin qaltaagaysa waxaa leedaha mar uun jaanis mau heli doona aan sameeya iimaanku wuu sii kacayaa muddo markaad ma hoos buu sii daadegaya iimaankii imaa alajwa aliimaaniya oo laga fogaada meesha khayrka lagu hayo ayaa keena iimaanka inuu daciif u noqdo allah subxana wa tacala qur'aanka wuxuu ku yidhi alam yaani aladiina aamanuu an takhshaca quluubahum lidikr illah wma nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaab maanay ku sigan miyaanay ku dhowaan qolyaha mu'miniinta quluubtooda inay khushuucdo oo quluubtooda aanay angegin oo aanay la mid noqon dadkii iyaga ka horey yahuud iyo nasaaro muddadii markay ku dheeraatay hoos ka xariiq fataala calayhim اlamad bimacnaa muddo muddo dowra oo yacnii aan la qiyaasi karin baa soo wareegtay oo khayrka ay ka dheeraayeen walidalika wuxuu leeyay axad الصaxaaba aayaddan markay soo degaysay marka lana canaananayay yani markii aan islaamaynay marka canaantan ay noo timid in yarun baa u dhexaysay qaar waxay leeyihiin markuu rasul mxu sal اlla alيه wasalam uu geeriyooday iyo noocan ma bacd aan dacfiga markaan daran in yar baa u dhexaysa waa noo iman doonta masala saas oo kale ah oo uu tilmaamayaan alqudwa saalix markaan u gudubno haddii marka arrinkaa marka wuxuu muujinayaa alibticaad can alwaa'id iimaaniya haddii lagaa waayo meelaha khayrka ah iimaanku daciif buu noqonaya saa darteed waa inaad yeelatid maalin shaqo kastood leedahay masjidka aad ku xihanta waa inaad yeelatid waa inaad yeelatid mawsim khayriya oo dadka marka isugu yiman waa inaan yeelanno si iimaankan marka u korno qodobka labaad ee sabab u noqday in iimaanku uu daciif u noqdo alqudwa asaalix qof uu qofka kan ku dayda maba lahaba keligiisaa socda isagaa sheekh isku ah kitaab kala furaya masalada meeshuu doon u wadaya isagaa sheekhiska wuxuu ku leeyahy diinka kan waa isku mid isku soo duuduub waa ilaahay ka cabso kadibna caqliga iyo diinkan way iswadaan khalaas si u taagantaha fadwadiisa qowdkii markuu alqudba saalixa uu waayo dacfi buu soo gelay ilaan waxaan u baahannahay qof na yidhaahda waad khaldanteen waa saxsantihiin na dhiirogeliya na celiya na yidhahdo hore u dhaqaaqaan u baahannahay tii haddii la waayna dacfima meesha yimid saxaabatu rasul lahi sal la alay waslam waxay leeyihiin lamma tuwafiya rasuulu llahi sal allah alayh wasalam rasuulka markuu geeriyooday oo la aasay oo la xabaalay quluubteenna ayaan inkirnay inkirnay waxay ula jeedaan quluubteenna waxbaa iska beddelay waxay muujinaysaa waana saxaabo diinkaa ogeydeen baa lagu qufay khayrkaa ogeydeen baa loo sheegay jihaadkaa ogeydeen bay taagnaayeen rasuulka weligood ma aad faaruqin wamaca dalika waxay leehin markuu rasuulka geeriyood waxbaa iska keen beddelay walidaalika qaarkood markay sifaynayan waxay leeyihiin kaalhanami fi اllaylati الshaatiyati اlmuطirati waxaad mooddaa siday u kala lumeen oo u kala habaabeen waxaad mooddaa ari daaqaya habeen markaa shito uu jiro oo qabow uu jiro roobna uu da'ayo sida mid mid geeskii u istaagayso midda kale ugaga dheeraanayso saasoo kale noqdeen bu yuri sala allahu alayh wasalam markii uu geeriyooday kadib sababta saddexaad qofka alcilmu الsharci inuu horta ka dheeraado ضacfu اliimaan buu muujinaya ila hadda waxaan ka hadlayna ajwaa iimaaniya ajwaa iimaaniya waa maxay sida meeshaan oo kale muntadayaadkan la yimaado laakiin cilmiga sharciga markuu ka dheeraado iyo aqrinta kutubu salaf markuu ka dheeraado oona bari lahaa sugnaanshaha lagu sugnaado iimaanka ilaahay iyo diinka ilahay lagu sugnaado aliimaanu biاllah wa diin na baraya haddaan ka dheeraanno dacfi maash walidaalika kutubta culummada ay aad u sheegi jireen waxaa ka mida kutub ibn qayim aljawsiya kutubta ibn rajab iyo wixii la mida qofkana uu yareeyo waxyaabaha fikriga aad iyo aad u yareeyo maxaa yaele kullamaa kutubta salafka iyo turaadka qofka uu ku xidhan yahay ilahi subxana wa tacala iimaankiisuu barakeynaya walidalika waxay dhihi jireen ahlu اlxadiiثi hum ahlu الrasuuli wain lam yasxabuu nafsah anfaasahu saxibuu ahluxadiidka aad arkaysaan waa ahalkii rasuulka haddaanay isagii la joogin anfaastiisi wixii afkiisa ka soo baxay la joogeen bay yidhahdeen arrinka afaraad ee qofka runtii sabab u noqon kara waa maxay isagoo ku nool amaba jooga meel macaasidu ay ku badan tahay qofku markuu fadhiista meel midkan uu rasuulka uu lacnadayo midkan diinta uu wax ka sheegayo kan uu sigaar uu ku daminayo kan hortiisa uu ku qayilayo mid wuxuu doona uu ku sheegaya markuu joogo qalbigiisoo dhan tafiir buu galay baa gelay isagoo dhan baa isbedelay maxaad u malaynaysaa dadkaanan meesha deggan oo idaacadii aanay lisaalixi diin aanay ahayn telefisyoonkii aanu ahayn mid diin ka sheekeynaya joornaalkii wax qaaqawan ay ku masawiran yihiin waxa aad maqlaysa islaam wax laga sheegaya uu yahay ninka geeskaaga jooga aan lagu ogayn iimaankii wa intaasoo dhan markay isugu kaataan iimaankaag hoos bugale galaya walidaalika waan ognahay dadkeenan meesha jooga iyo dadka afrika jooga u dhow meelaha aadaanku uu ka baxo iyo waddamada khayrka lagu hayo inuu farqi weyn noo dhexeey heer waxaan gaarnay marka la addimo xitaa aan naxno oo qofku yidhahdo ma adin adin kor loo qaadab xataa aan maqlin heerkaa marka la gaaro ama xaaladdaa marka lagu sugnaado iimaanka wuxuu hoos buu dhacaya waana asbaabta keenta walidaalika sala allahu calayh wasalam macaani fara badan markuu baraarujiyey waxaa kaloo sabab u noqon kara qofkii adduunyada markuu israaciyo sala allahu calayh wasalam xadiid waxa uu ku yidhi xadiidkaa wuxuu ahaa waa xadiid eh, sala allahu calayh wasalam uu ka soo xigtay allah rabb alcaalamiin ee xadiid alqusiya lagu magacaabaa ina anzalna almaala liiqaami asalaati waitaa'i azaka maalka waxaan u soo dejinnay salaadana in lagu oogo zakadana lagu bixiyo walow kaana libni aadam waad ibni aadamka hadduu lahaan lahaa waadi riwaayadka qaarkood oo dahab bay muujinayaan mid kale in lagu daru jeclaan lahaa laba hadduu lahaan lahaa mid saddexaad buu hanqaltaagi lahaa markaasuu yidhi sala allahu alayh wasalam qofka bini aadamka ah allah subxaana wa tacala fi alxadiid alqudsiy laabtiisa ma buuxiyo ila turaab mooyaane xadiidka xadiid saxiix jaamic markaa ku soo aroora waxyaabaha iimaanka hoos u dhiga asbaabta keenta waxaa ka mida qofka isagoo ku mashquula maalkii iyo zawjadii xaasaskii iyo maalkii iyo maxastii iyo owlaaddii howlahaasoo kale qofka markuu ku mashquula iimaanka hoos buu u dhacaya xadiid baan ku soo koobaya sala allahu alayh wasalam uu saxiixa xadiidkaa wuxuu leey saxiixuljaamicu ku soo aror waa nambarkiisu waa sida alwaladu maxzana majbana majhala mabkhala buu yidhi sala allahu alay wasalam ilmaha adiga aad dhashay maxzana murug bay kuu keenaan majbana fulinimay kugu beeraan majhala jaahilnimay kugu beeraan mabkhala gacan adayg bay ku bidaan afartaa buu yidhi sal allah alay slm xadidku xadiis saxiixa haddaan u baxo majbana ama aan ka bilaabo mabkhala nin walba wuxuu isleeyay leeyay shilinka uu bixin laha wuxuu le ku dheg ilmaha kaa dambeeya bukhliga meeshiisu ka yimaada majbana haddii jihaad ilaahay iyo khayr loo bax wuxuu leeyahay may waa laga dambeeya walaad baa iga dambaysa fulinimada meeshaasi jirtaa majhal hadduu wax baran lahaa wuxuu leeyahy islaamihii waxaan ku mashquulsanahay owlaaddii meeshii khayrka lagu baran lahaa shaqa kuma laha imisaa wax baranaysa markay guursadeen gadaal u baxay wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam mahzana maantan ilma aad dhashay dhib yar markuu ku yimaado maalintoo dhan murug baa ku qabanaysa afartaa shay ayaa sabab u noqon kara inuu iimaanka hoos u dhaco maxaa yaele haddii fulanimana lagaa helo buklina lagaa helo xusnigaaga maalacnigaan u bato jahlina lagaa helay iimaanka hoos buu u dhacaya iyo wixii la mida ah, walidaalika sala allahu alayh wasalam ma sii gudagelayna faahfaahin fara badan buu arrinkaa markaa uu ka bixiyey waxaan u gudbaynaa maxaa dawo noo noqon kara haddaan garannay aan isogaanay iimaankeena inuu dacfi uu ku jiro aan ogaanay asbaabta keentay inuu iimaankaa hoos u dhaco maxaan ku dawayn karnaa waa dawadaan raadina dhammaanteen dawadu waa basiir intaan dawada aan u gudbin waxaan rabaa inaan tilmaamo arrinkan horta cudur markuu yimaado dhakhaatiirta waxay kow ka hadlaan ugu horrayn horta ma la dawayn karaa mise lama dawayn karo dawadiisa ma haynaa mise ma hayna mise dibaddaan u raadinaa hebel ma waddankan baa lagu qalaa mise waddan kale aan u dirnaa laga hadlaa horta waxaan ka hadlaynaa arrinkan aan ka hadlayna horta ma la dawayn karaa in la dawayn karo dhowr qodob baan ku muujinaya sala allahu alay wasllam xadiid xaakim uu ku wariyey mustadrika sheekh naasirna asilsala saxiixa uu ku sheegay kun shan boqol siddeetan iyo shanba wuxuu leeyahay ina aliimaana layakhlaqu fii jawfi axadikum iimaanku wuu baaliyoobaa wuu dhammaadaa iimaanka laabtiina ku jira wuu dhammaadaa kamaa yakhlaqu الhawbu sida marada u dhammaato kale u dhammaado faas'alu اllaha an yujadida aliimaana fii quluubikum ilaahay waxaad weyddiisataan in quluubtiinna ama iimaanka quluubtiinna marka uu ku cusboonaysiiyo xadiidkaa wuxuu noogu bishaaray inay suurtagal ay tahay iimaanka in la dawayn karo dacfu aliimaan in la dawayn karo ayuu noogu bishaareeyey xadiidkaa wuxuu noo muujiyey bimujarad gacmaha kor aan u taagno in ilahi subxana wa tacala iimaanku noo soo celinayo kow qodobka labaad wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam xadiid kale uu ku yidhi silsila saxiix uu ku sheegay laba kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo siddeed sheekh naasir wuxuu yidhi maa min alquluubi qalbun ila walahu saxaaba ka saxaabati alqamari ma jira buu yidhi qalbi ilaa waxaa isku gudubta daruur baa isku gudubta sida daruurta dayaxa isku gudubta oo kale oo qaridoo kale markaasuu yidhi baynama alqamaru mudii'un id caladtu saxaabatun faadnam iyadoo dayax uu saa u iifayo ayaa waxaa ku imanaysa dabuur daruur baa isku gudbaysa kadibna wuu gudcuroobaya mugdi buu noqonaya idaa tajallat canhu faadaa marka ay ka faydanto saa ugaga leexatana wuu ifaya arrinkaa warka wuxuu muujinaya abu naciim asbahani uu sheegay abu naciim filxilya uu ku sheegay wuxuu muujinayaa xadiidkan wuxuu muujinayaa qalbigu siduu nadiif u yahay waxaa ku iman karta wax markaa ku iman kara markaa isku gudba oo qarya sida dayaxa suu u ifayaba markii haddii nalkan ifaya mara saa loogu hago qala markiiba mugdi u noqonaysa meesha wahaakada aliimaan suu qofka iimaankiisu saa uu shidan yahay ayaa hal mar wuxuu noqonaya qof iimaankiisu hoos u dhacay waana xadiidu rasuuli sal alay waslam marka arrinkaa wuxuu muujinayaa inaan laga quusanoo ay jiri karto ama ay iman karto fursad ah oo ilaahi subxana wa tacala na waafajin karo haddii maanta iimaankeenna uu saa uu noqdo mar un in laga bixi doono arrinkaa wuxuu muujinayaa in iimaankii la dawayn karo qodobka kale aan u gudbaya wuxuu yahay caqiidatu ahlusunna waljamaca ayaa waxay tahay murtakazaad bay ka dhaqaaqdaa culimmada markay ka hadleen bay waxay yidhahdeen iimaanka marka la qeexayo nutqun billisaani waa wax afka laga sheego wa ictiqaadun biاljinaani qalbigana laga ictiqaadiyo wa camalun biاlarkaani xubnahana laga sameeyo markaasi waxay ku dari jireen alطaxaawiya yaziidu bialطaacati wayanqusu alcisyaan daaco qofka markuu la yimaadana kor buu u kacaa macsi markuu la yimaadana hoos buu u dhacaa waxaana muujinaya qowluhu jala wacala ayukum zaadatu haadihi iimaana munaafiqiinta markay meesha fadhiyaan aayadda ay soo degto way isweydiinayaan war yaa iimaan ku soo kordhay way isweydiinayaan bimacnaa waxaa og yihiin in iimaanku korna uu kaco hoosna u dhaco waxaa muujinaya qowluhu sala allahu alayh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadih qofkii xumi arka gacantaa ku baabi'iyo hadduusan karinna afkiisa carabkiisa oo ha ka hadlo hadduusan karinna qalbiga ha ka noqo markaasuu wuxuu yidhi hoos xariiqe wadalika adcafu aliimaan meesha ugu dambaysa iimaanka waa kaa adcaf markuu yidhi inay meesha ay jirtaan ogan ognahay aqwaana inay jirtaan ognahay maxaa yeele say marka la helo basirkiisana wuu walidalika saxaabatu rasul sal alay waslam salafu hadihi alumma waxaa laga soo wariyey inay dhihi jireen min fiqhi alcabdi qofka inuu diinka fahamsan yahin waxaa lagu og yahay inuu daryaal gaara uu siiyey iimaankiisa maxaa nuqsaamay maxaa ziyaaday qofka fiqigiisa waxaa lagu yaqaanaa inuu ogaaday iimaankiisa kor minu u kacay mise hoos buu u dhacay wixii la mida walidaalika waad aragtay hadda markuu qofka uu dhex maro dumar qaaqaawan meesha ay joogaan meeshaan muusig uu ka jiran yahay meeshaan filim uu ka jiran yahay waad dareemaysaa adoo ciriiri dareemaya soo baxaysa qabri markaad istaagtidna aad dul istaagtid oo dadkii geeriyooday dadkii hore loo xabaalay aad soo xusuustana qalbigaaguu dabcaya arrinkaa wuxuu daliil u yahay iimaanka inuu kordhayo inuu hoos u dhacayo waana qadiya muhiimaddeeda leh sala allahu alay wasalam xadiid kale uu ku yidhi likulli camalin shira buu yidhi camal walbaba wuxuu leeyahy waqti uu nashaad uu yahay wax kastoo nashaadana dacfi baa ku yimaada markaasuu yidhi qofkii dacfi uu soo gelayo haddii sunnadayda uu u baxo ruuxa isaga wuu liibaana buu xadiidka axmed baa wariyey sheekh naasirna wuxuu ku tasixiyey saxiix tarkiibka konton iyo shan nambarkiis xadiid nambarkiisuu yahay intaa waxaan isla garannay in ay suurtagal ay tahay in iimaankii la kordhin karo la kobcin karo kor loo dhigi karo la adkayn karo la xoojin karo iyo inay suurtagal tahay inuu hoos u dhici karo nuqsaanu ay geli karto nugayl uu ku iman karo uu kala daadan karo xadiidka u aadi karo intaasaan fahmay mar haddii intaa la fahmay maxaan ku dawaynaa marka diagnosis waa kana ay noo sheegeen salaf hadi اlumma kow isku day ee aan isku dayno kullamaa qur'aanka ilaahay aan aqrinayna in aan la falgalno aayadaha ilahay in lagu tadaburo aayad walboona soo marta in qofka ku tadabburo allah subxaana wa tacala qur'aanka waxa uu ku yidhi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa aanka waxaanu dadka ku soo daadijinayna waa ama aan ku soo dejinayna waxaa ka mida wax dadka caafimaad u noqdo bogsiiya maadaama dacfigu cudur uu yahay maxaa dawayn kara qur'aankaa dawayn kara sala allahu alayh wasalam waxaa la sheegaa habeen habeenada ka mid uu tukanayay waxaa la sheegaa ilaa laga gaara salaat alfajr hal aayad buu soo celcelinaya in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim fainaka anta alcasiizu alxakiim waa aayaddii calaa lisaani nebiy llaahi ciisa yowma alqiyaama uu dhihi doono ilaahay oo dadkaa haddaad cadaabtidna waa addoommadaa haddaad u dembi dhaaftidna rabbow adaa lagugu yaqaana arrinkaa adaa haaliboo falsan sala allahu alayh wasalam aayaddaas buu soo celcelinaya wuu dhadhansanayaa macnaha wey aayaddii baa ka daadegaysa wey ayad walbaba walidalik waxaa laga yaaba qur'anka tafsiirkiisa inaadan aqoonin soo qaada tarjamada soo qaada dhegayso culimmada aayaadkooda ay siday u fasirayaan hal aayad oo kaa daadegta oo macnaheeda aad fahamtid o aad ku tukatid waxay ka khayr badnaanaysaa kuwa badan macnaheeda aanad fahamsanayn waxaa dhacday cabdullaahi cubaydullahi ibni cumayr ayaa wuxuu u yimid caaisha u yimid markaasuu yidhi yaa caaisha waxaan u baahanay waxa ugu yaabka badan ee rasuulka aad ku aragtay inaad ii sheegtay markaas ooyin iskala dhacda markaasi waxay tidhi waxaan xustaa habeen habeennada ka mida ah. inuu rasuulka istaagay uu rabay inuu isagoo rabay inuu tukado markaasaa waxaan is idhi ag fadhiiso markaasuu yidhi dariinii caaishay maanta iska kaydaa ilaahay baan caabudaya caawa farha iga qad markaasaa waxaan idhi bay tidhi yaa rasuul allah innii la uxibbu qurdak inaan ku ag joogaan jeclahay wa uxibu maa yusuruk waxa adiga ku farax geliyana aad baan u jeclahay markaasii markaasay waxay tihi caaisha iyadoo hadlaysa wuu istaaga rasuulka habeenkaa wuxuu sameeyey ba ka hadlaysaa wuu weysaystay waxay tihi salaad buu galay wuu ooyey ilaa dhabtiisu ay ka qoyday bay tiri kadibna ooyintiisu sii waday bay tiri ilaa dhulka uu ka saa buu ku sugnaa ilaa marka dambe bilaal baa u yimid oo yidhi salaaddii baa la lagaa rasuul alla soo baxay markaa bilaal uu la yaabay wuxuu yidhi yaa rasuul allah ma adaa ooyaya adigoo ilaahi subxaana wa tacala dembigaaga kiisoo horreeyey kii dembeeyey buu ku dhaafay markaasuu yidhi afalaa akuuna cabdan shakuuran ilahay miyaanan u mahad bilaal buu hadalkaa ku yidhi kadib buu wuxuu yidhi yaa bilaal xalay waxaa laygu soo dejiyey aayad halaag baana u sugnaaday buu yidhi qofkii aayaddaa aqriyay macnaheedana aanan dhuuxin aayadaan laygu soo dejiyey buu yidhi waylun liman qara'aha walam yatafakkar fiiha qofkaanan u kuurgelin tafakurna aanan ku samaynin aayadahaas halaag baa u sugnaada buyidi aayadaha waxay ahayn ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaatin liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama وقcuuda وعlى junuubihim ويتفkruuna fي khalqi الsamaawaati wاlأrض rabana ma khalaqta hada baطila subxaanak faqina cadaab الnaar ilaahay subxaanah wa tacaala ownkiisa oo ay ugu horeen samawaadkii ardada isbadbeddelka habeenka iyo maalintii intaa waxaa ku sugan calaamado dadka in dheergaratada ay duruus kala dhex bixi karaan waa kuwa ilaahay xusa marka ay taagan yihiin markay fadhiyaan dhinac dhinace markay yihiin aayad walbana la falgala dadkaa wey ayaa la ammaanay markaasuu wuxuu yidhi aayadda way sii waddo wuxuu kharbanaa maa khalaqta hada baatilan markay arkaan samawaadkana oo ay la yaabaan siday samawaadka u qurux badan yihiin sida ilaahay tiirlaaan u taagay sida sanad guura aan loo rinjiyeynan aanan lahayn halla badel midabka buluuggaa muddaa ka soo wareegtay iyadoo aan daxalaysanayn markay arkeen buxu leen maa khalaqta hada baatilan ilaahu ciyaar ciyaar arrinkan iyo baatil umaadan abuurin faqinaa cadaaba annaar aayadaha waa aayada rasul maxamad sal la alay slm taabta bay ahaayeen marna waxay galeen khalqullah marna waxay u gudbeen dikrullah aayadaha marka kalena waxay u gudbeen altafakuru fii makhluuqaati illah ugu dambaynna waxaa lagu khatimay ilahi subxana wa tacala la magangelaya waana arrimaha ugu khatarsan oo ayadahaas marka ay isla aadeen qur-aanka maxaa yeelay allah subxaana wa tacala waxaa ku sugan wacdi iyo waciid baa ku sugan walidaalika aayadaha qur-aanka isku mid maa sooro sal alla alay waslam soo marin xadiid shayabatnii huudun wa akhawaatuha qabla almashiid waxaa ciro i geliyey huud iyo walaalaheedii kuwa u eg intaan ciradii la gaarin xadiidka silsila saxiixa ayuu sheekh naasir uu ku wariyey mujalladda labaad maxaa yeelay waxaa ku sugan xaqaa'iq iimaaniya takaaliif diiniya waxaa ku sugan suuratu huud fastaqim kama umirta nebi oo waxaad u toosnaataa sida lagu faray yaa u toosnaan kara arrin sahlan maa culaysoo dhan baa dusha laga saaray farriinta ilaahay uu bixiyey adoon sarrifin sideeda ayadoo ah u howlgeli baa layidhi waa arrin sahlan ma ahayn markaasuu arrinkaasaa cirre i yeela buu yidhi saxaabatu rasuul lahi sala allah alay waslm abubakr isagu wax ka qalbi jilcanaamaba jirinba waxaana la sheegay cumar bn khadaab radi allahu canhu markuu aqriyay ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic cadaabka rabbigaa wuu dhacaya inuu xanuunsadaa la sheegaa waana xuu la laaban kartaa ibn kaiir walidalika waxaa la sheegaa eh, cumar bn khadaab radi allah anhu maalintii abulu'in almajuusiy uu dili doono caada waxa u ahayd cumar bn khadaab sidiisaba inuu aqriyo suurat ayuus buu aqrin jiray markii uu qur-aanka suu u waday buu wuxuu soo gaaray aayaddii ahayd inama ashku baii waxusnii ila allah aayadda markuu soo gaaray waxay leeyihin saxaabadii la tukanaysay ooyinta gadaal baa laga maqlay aad bay u taabatay innamaa ashkuu baii waxusnii ila allah gadaal baa laga maqla buu yidhi dadkii oo noocan maa kelmaddu marka ay taabatay wixii la mida ah. cusmaan ibnu cafaanna hadalla saasoo kale laga soo wariyey wuxuu yidhi low taharat quluubana maa shabicat min kalaami illah way wanaagsanaan lahayd haddii quluubteenna ay طahiri lahayd waxa ay ka dharato kalaamka ilaahay arrinka arrin wanaagsan bay ahaan buu ahaan lagu yidhi wixii la mida qaar baa waxaa la soo xigtaa in axadu alkibaar inuu dhintay waxaana lagu magacaaba waxaa arrinka ka xikaayoonay ibraahim alminshaar ibn bishaar wuxuu leeyahay cali ibn اlfudayl waxaa la sheegaa markuu aqriyay walow taraa id wuqifuu cala الnaari faqaaluu ya laytana nurad aayadda darteed buu u dhintay buu yidhi raxmat ullaahi calayh wax kale uma dhiman waana arrin runtii dhibaatadeeda yacnii waxyaabo badan markaa taabanaya ka mid tahay wamaa ilaa dalika min alumuur qaarkood xitaa marka ay sujuudaan ayaa laga dareemi jiray waxaan u gudbaynaa masalada kale markaa la xidhiirta daawada labaad waxaan u gudbaynaa alcilaaj الثaani tan labaad baan u gudbaynaa istishcaaru cadamat الlah in ilaahay weyninkiisa la dareemo waa habka keliya waa habka labaad waana dawada labaad ilahi subxaana wa tacala magacay isku sheegay tilmaamooyin buu isku sheego sifaad baa lagu magacaabaa macaanidaa waxay u baahan yihiin sideeda in loo dhuuxo magacyadaa iyo tilmaamayaasha ilaahay ka yimid waa inaadan rogrogin waa inaadan tactiilinin waa inaadan takiifinin waa inaadan dhihin macaanida la fahmin waayo tafwiid waa inaadan dhihin allah subxaana wa tacala wuxuu isku sheegoo dhan in la dhuuxay u baahan yahi laakiin markaad leedahay alasmaa wasifaat baan sugayaa miraheedana waa lagaaga baahan yahay marka culimmada mururuha kamaa ja'aday leeyiin miraheedaa lagaaga baahan yahay in allaha samiic markaad ilaahay samci maqal u sugtid ogow kelmad kastoo afkaaga ka soo baxaysa inuu ilahay maqlayo basiir markaad tidhaahda ilaahay waxbuu arkaa ogow inuu ilaahay ku arkayo oo wax kastoo samaynaysa yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur markaa sugayso culuw ullahi jala wacala wa huwa alqaahiru fowqa cibaadih ogow allah subxaana wa tacaala inay awooddiisan ay kaa sarrayso ciqaabkiisan marka uu kaa sarreeyo ogow ilaah subxaana wa tacala sida daatiyan iyo wa rutbatan wa makaanatan wax kasta uu kaaga sarreeyo shababa in lagaaga sarreeyan ogow waxaad ogaataa kullamaa qofka uu aqriya qowluhu jalla wacalaa wasica kulla shayin cilman inuu ilaahay og yahay meel kasta joogtay alaa inahum yafnuuna suduurahum liyastakfuu minh alaa xiina yastaksuuna iyaabahum yaclamu maa yasuruuna wamaa yaclinuun qofku markuu bustaha ku hoos jiro isrorogayo in ilahay ula socdan inuu ogaadaa loo baahanya qofka markuu aqrinayo wacindahu mafatixu اlغaybi laa yaclamuha ila hu wayaclamu ma fi اlbari wاlbaxr wma tasquط min waraqaة ila yaclamuha walaa xabaة fi ظulumaati اlarضi walaa raطbin walaa yabisin ila fi kitaabi mubiin ilaahay maadaama sidaa daqiiqa ah ee sugan acuratka wax kasta maadaama uu sugo ogow fal kastoo kaa soo fulay in ilahi subxana wa tacala og yahay waxaad kaloo ogaataa marka allah subxaana wa tacala uu leeyahay xadiidkii salى اllahu عalيه wasalam ama aayaddii ahayd wama qadar lah xaqa qadrih waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama ilaahay siduu wax u qabto ardadanoo dhan baa gacantiisa ku jirta yowma alqiyama markii la gaaro arrimahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay qofka markii aanay saa aayadaha aanu u dulmarin oo macaanida ilaahay uu dhuuxo iyo sifaatka ilahay ula jeedaya asmaada ilaahay arrinkaa wuxuu ku beeraya iimaanka marka inuu ziyaado ilaan adoo aqrinay markuu ilah wuu ku maqlaa xanti baad joojinaysaa ilaah wuu ku arkaa xumidii joojinaysaa ilaahay baa kula socda wax kastoo isdabamarin lahayd baad joojinaysaa waana habka lagu dawayn kara iimaanka biidn illahi subxana wa tacaala arrinka saddexaad ee lagu dawayn karo wuxuu yahay طalab اlcilmi الsharciy diinta ilaahay intaad ka taqaano ayuu iimaankaagu la egyahay haddii ilaahay subxaana wa tacala ku waafajiyo oo ku garadsiiyo inaad ku camal fashid allah subxaana wa tacala qur-aanka muxuu ku yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqa uun addoommadiisa xaggeedu marka loo baxo xaggooda marka loo baxo kuwa culammada diinka ilaah yaqaan qadarka iyo inta diinka ilahay aad ka taqaanaa biidn اllahi subxaana wa tacaala iimaankuna marka uu leegyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun war ma jinjinba war ma laisbarbar karaa isku meel ma lagu sheegi karaa nafas ma ku wada bixi karaan kuwa wax yaqaani kuwaan xoqoon isku mid maaha iimaankaaga marka wuxuu dawoobi karaa amaba dawo waxaad u heli kartaa inta aad noocan maa alib alcilmi sharciad ka fahamsan kitaab yar oo salafa hadi اlumma ay qoreen kitaab yar oo hal xadii laba xadiiثoo saxiixa xambaarsan yihin kitaab yar oo afar ayadoodoo dad fiqaaday ay sharxeen intaabaa iimaankaaga kordhin karta biidn اllahi subxana wa taعala waana masaladan u baahanna walidaalika waxaan meeshaan aan ka sheegi lahaa ashabaab jazahum اllahu khayra xamaas diiniyaa ku jira intaa waa la dadaalayaa intaa waxaa la organise garaynaya mu'tamaraad intaa culammada iyaga garab ordaya wax ka khayr badan ma laha ilahay u ziyaadiya mushkilada jirtaa waxay tahay nin walbaba africa markuu ka soo baxaya fatxumajiidka baabu saadis meeshuu marayay maanta u taaganta riyaadu saalixiinka shanta xadiidka ugu horraysa u taaganta naxwaha markii maalaainsarif la soo gaaraa ugu dambaysa mardaba daba maba raacdaba inta kitaabu soo akhristiya ugu dambaysa juscamihii u maraya inta markuu yimidna sheekh fulaan baa fatwada sheekh fulaan baa sheegay cajaladbaa meesha ugu jirta dan kale iyo kitaab inuu raacdo oo masale hoos ka xariiqa diyaar u maaha inta arrinkaa uu jirana hoos buu qofka u dhacaya iimaankiisa walidaalika waxaan ognahay dad fara badan oo akhyaara oo dacwadan qaadaa u ahaan jiray hore ay gadaal u wada jiray oo nooca maa kutubta noo aqriyi jiray maanta inay suuqa galeen wax kalena maa maxaa le haddigiis rasmiga ahbuu ka dheeraaday waana muhiim kullamaa oo maanta noocan maa cilmigaaga hoos uu dhacana iimaankan hoos buu u dhacaya waana arrin mutalaazimana oan qof la weydiinayn waxyaabaha kale aan u gudbayna waxay tahay luzuum xilqa dikri xilqa dikri waa meeshan oo kale dadka ilaahay subxana wa tacala aan ku xusayno oo la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddiisaa daboosha sakiinaa ku soo degta ilaahay baa wuxuu ugu faantamaa malaa'igta iyo wixii la mida ah, iyo khalqigiisa kale waana arrin aana sahlanayn waana xadiidkii baana muujinaya laa yaqcudu qowmun yadkuruuna allaha ilaa xafathum almalaa'ika dad meel isugu yimid ma jiraan iyagoo ilaahay subxaana wa tacala xusay ilaa malaa'ig baa hareeraha ka fadhiisata raxmad ilaahay baa ku soo daadegta sakiinada ilaahay baa qarqinaysa iyagoo dhanba xadiid kalena wuxuu muujinayaa markii laysugu yimaado xuska ilaahay markaan kala tagno hadda oo qof lal meeshiisa u aado waxaanan leeyahay innagoo aanan maqlayn malaa'ig baa nala hadlayso quumuu makfuuran lakum war istaaga idinkoo dembigiina la dhaafay wax sahlan maaha waa meeshanaad fadhida garoonkan ayaa hadda biidn اllahi subxaanaه wa taعala ilaan aayad iyo xadiid baanu isku sheegayna qaala tacaala wa qaala rasuulaan isku sheegayna xaalaal xaaraan baan isku sheegayna markaan istaagnay biidn اllah ilahay waxaan weydiisanayna xadiidka inaan ku dhowowno la yidhaahdo quumuu makfuuran lakum aw makfuuriina lakum istaaga idinkoo dembigina la dhaafay arrin sahlan maaha la fudaysta maaha waxaa hadigii salafka ka mid ah inay dhihi jireen tacaaluu bina nu'min saaca wanafariisiya ilaahi subxana wa tacala hal saacad aan rumaynay bimanaheed waxaa loola jeedaa ilaahay iimaankiisa aan baartaan ka dhigna hal sac keliya kadibna waxaan doon aan samayna maaha ee halkan saac aan u adeegsanna iimaanka si aan u kobcin lahayn kor ugu qaadi lahayn waxyaabaha iimaanka xoojiye waxaa ka mida ah. qofka isagoo badiya cala amal asaalix nuqdadanna muhiimaddeeday leedahay aad bay muhiim u tahay nuqdadan iyadaa acmaasha saalixa iyadoo badiya waxaan ula jeedaa meel keliya camal keliya ha ku koobsan xadiidkan haddaa ila dhegaysataan abubakr radi allahu canhu ee bukhaari uu wariyey rasuulkaa maalin saxaabada sala allah alay sl intuu ka dhex istaagula hadla wuxuu yidhi war maanta yaa isagoo yaa waa berisay isagoo sooman abubakr baa gacantaaga wuxuu yidhi ana yaa rasuulallah aniga haddana wuxuu yidhi maanta yaa janaaso raacay ana yaa rasuulallah aniga raace buu yidhi abubakr war maanta yaa maskiin quudi anigaa quudiya rasuul allow maanta yaa qof xanuunsan soo boqday anigaa boqda rasuul allow markaasuu yidhi sala allahu calayh wasalam majtamacna fi mri'in intaan khasladood ee la sheegay isuguma tagaan qof mu'mina qof bini aadama ilaa jannaduu gala haddii laga helo hal maalin keliya waxaa lagu haya isagoo sooman isagoo janaaso raacay isagoo qof xanuunsan soo booqday isagoo qof maskiina markaa qudiya jannaduu gelay maalin keliya waxaa loo bahay jadwal inaad degsatid sida jadwalka cuntada iyo kan aad marka aad meel booqasho ku aadaysidba ee muhiim ay kugu tahay inaan wax kasta kala saarta arrinkana meeshaada ku dar warqaddiina waa lasu taagay jadwalkaaga waa inuu noqdo tig sketchwal waa inuu noqdo walidaalika saxaabatu rasuli lah sal اla wasalam saxaabadii ay yadhihin salaf haadilon cabdiraxmaan mahdi baa wuxuu yidhi waxaan hubaa buu yidhi xamaad ibnu salam haddii la dhihi lahaa xamaadoo berri baad dhimanaysaa awood uma yeesheen buu yidhi camalkiisa in wax ku daro yacni min aلصabaax lileyl ilaa habeenkii maalintii ilaa habeenkii mar walbuu camal khayru markaa ku jira laakiin haddii la yidhaha xamaadoo berri baa dhimanaysaa laba ragca ku dar waqtiga uma hayo maxaa waa buuxaa mar kastaba camal saalixuu ku jira siduu camalka saalix ugu mashquulsan obtaad ugu hago waxaan kaloo tilmaamayaa camal saalixa marka la maqlo waxa laga qofki inuu isdaaliya laga yaaba ama meelo kale uu kala dhaco dhowr qodob baa la ilaalinaya kow camal saalixa markaa maqasho waa in loo degdego maxaa yaele aayad dalba qur'aaniya ee ka hadlaysa camalka saalixa allah subxana wa tacala wasaaricuu ilaa makfira war u degdega saabiquu ilaa makfira u degdega marna saabiqu marna saarixu u degdega marna u dhaqtama sala allahu alيh waslm xadiidkii waxaa ku soo arooray anas bin malik laga wariyey ee ghaswat badr markay mushrikiinta ay soo dhowaadeen ay wuxuu yidhi qumuu ilaa jannatin carduha asamaawaat walard war istaaga waxaad aadaan janno ballarkeeda samaawaadkai ardadu uu la mid yahay markaasoo cumayr ayaa intuu istaagay wuxuu yidhi ya rasuul allah janno ballarkeeda intaa leeg markaasuu yidhi bakhin bakhin waa meeshaad ka dhihi lahaydeen waa ii dhacto wey arrin sahlanna wuu dhaqaaqay kadibna wuxuu la soo baxay tamar timir markaa meel ugu jirtay timirtii uu is yidhi bal cun haddana wuxuu yidhi wallahi haddaan noolaado intay timirtaan ka dhammaato khalaas wuu yidhi waaba nin eh, markaa liibaana meeye intuu tuura meesha intuu aaday buu jihaadkii galay meeshaasuu ku shigiyey nebiyullaahi muuse markii miiqaadka lagu wacay muxuu yidhi wacajiltu ilayka rabbi litarda adaan kuu soo degdegay camalka khayrka qofka markuu maqlo waa inaan lagaaga hor markii laga hadlay dadkii ambiyada ilaahi subxaana wa tacala markuu soo taxay muxuu yidhi inahum kaanuu yushaaricuuna fi اlkhayraati wayadcuunana ragaban waraaban khayr marka la sheegay way u degdegi jireen xadiid waxaa ku soo arooray attu'adatu fii kulli shay wax kastoo la samaynayo tartiibso ila fii camali اlkhayr laakiin khayrka marka la samaynayo ha tartiibsanin orad intaad ordi kartid way degdeg arrinka labaada loo baahaya camal saalex marka la samaynayo waa inaad daa'imtid xadiid waxaa ku soo arooray camal waxaa ugu khayr badan midka qofka uu daa'ima haba yaraada ah hal ragco habeenkii aadaadan ka tegin ayaa waxay ka khayr badantaha ku ragca tukan lahayd hal bayd oo qur'aanoo subax walbaba kuu rukuman oo raatib kuu ah ayaa wuxuu ka khayr badaya laba jallad inaad aqridid oo aad ka tegi doontid camalka daa'imitaankii sala allah alay sl xadidk waxa uu ku war israaraaciya cumrada iyo xajka oo dembigay tirtiraana iyo wixii la mida ah. qodobka saddexaadoo loo baahaya camalka saalixa marka la samaynayo waa inuu qofka dadaalo dadaal baa loo baahan yahay qofku waa inuusan gaabin oo dadaal fara badan inuu markaa uu muujiyo waxaan nahaynaa fii hayri ma xadiid wa fii hayri aaya marka laga hadlay dadkii ahlukhayrka ah salaatuleilka maxaa la yidhi kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun maadaa aday ku jirtaa ma waxaad la aadaysaa sidii ibnuulqayim uu yidhi ma ka dhignaa mise masdariyaan ka dhignaa ma ka dhignaa mise masdariyaan ka dhignaa labadaba marba habeenka in yar miyay ka soo jeedi jireen mise in yar bay ka tukan jireen labadaba waa lagu fasiray micnaha dadaalkiisay u bixin jireen wey arrinka kale walidaalika salaf hadi اlumma dadaalka waay heer waxay gaareen waxay leeyihiin waxaa dhici jirtay axaduhum guriga markuu la seexdo haweentiisa uu firaashka uu la seexdo firaashkuu ka xaluulan jiray waa ka soo dhexbixi jiray saysan u ogaanin inuu salaatulail uu tukanayo wuxuu ka baqay in la yidhaahdo fulaanun salaatulail buu tukaday wuu dhuuman jiray ijtihaadka meeshaasuu la gaaray xataa azawjaat fi lbuyuut aanay ogaanin dadkaa waxay samaynayaan arrin kale loo baahaya waxa uu yahay marka camal saalax la samaynayo waa inaad nafsadaada aadan daalin walaalka sal allah alيh wasalam markuu soo galay zaynab oo la yidhi xari bay meel ku xiratay markay tukanaysay ku istaagtaa markay daashay wuxuu yidhi gooya ilaahay subxana wa tacala camal saasoo kale ma jeclaa haddaad daashidna nasa buu yidhi walidaalika waa tan la diiday qofka markii hurdada ay hayso inuu camal marka uu sameeyo xadiidkan waxaa ku soo aroore camalka intaad karaysaan kala imaada alqasda alqasda tabluqu wardhadhexayso dhexdhexaysta waad gaari doontaan xadiidka bukhaari baa wariyey xadiid kalen waxaa ku soo arooray ina hada اdiina yusr walan yushaahad اdiina axadu ila halaba wuu fudud yahaye ha isku adkaynina waa tanuu yihi sala اllahu alيyه wasalam waxaa kaloo loo bahay camalka marka la samaynaya qodobka shanaad in baqdin iyo qabuul adoo bimacnaa rajo u dhexeeya waa in camalkaa samaysay waa inaad ka baqdin amaan laga aqbali waayaa rajana waa inay kugu jirtay fii nafsi اlwaqti ilah subxaanah wa tacala inuu ka aqbalo labada waa inaad udhexaysid waa tan markii la weydiiyey allah subxaana wa tacala aayaddiisa waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila balyaha la imanaya waxa la saaray iyadoo qulubtooda ay baqanayso caaisha waxay tihi ya rasuula allah ma waxaa loola jeedaa qolyaha qamrada caba tuuganimadana sameeya markaasay tihi yabnata sadiiq markaasuu yidhi maya saa moodaysid maaha dadka laga hadlaya waa dadka soomaya oo salaadaya sadaqada bixinaya laakiin waxay ka baqayaan in camalkooda ilaahay subxaana wa tacaala aanu markaa ka aqbalin waana kuwa khayrka u degdegay waa kanuu yidhi aayaddii sala allahu alayh wasalam ayuu soo markaas soo deliishaday arrinka lixaad ee dawada u noqon kara camalka iimaanka inuu kor u dhigo u kaco waxaa ka mida ah tanwiic alcibaadaat cibaadada hal cibaado keliya ha ku gaabsanin walidaalika waxaa loo bahan dikriga marka la sheegay carabkana wuu noqdaa badankana wuu noqdaa ducadaa soo gelaysa sunantii ee waxaa ka mida ah, birul aytaam baa ka mida ah, in waxaa la jeedaa birulwaalidayn baa ka mida aytaamtii oo la kafaalo qaadaa ka mida masaajiddii oo la dhisaa ka mida jihaadkii oo la infaaqiya ka mida khayraadkii dadka lagu horseedaa ka mida madaarisii oo lasaa ka mida waxyaabahaasoo dhan wixii la mida intaasoo dhan ay marka soo gelayaan waxyaabaha daweeye waxaa ka mida qofka inuu ka baqo suuء alkhaatima masaladan iyala ku fogaan mayo suuء alkhaatima wixii la mida ah, maxaa yaele muxaadarada soo socota ayay ugu beegan tahay biidn اllahi subxaanaه wa tacaala laakiin waxaan idin xusuusinayaa salafu haadihi الumma waxay yidhaahdeen intaana salafka aanan sheegin rasuulka wuxuu yidhi akiruu min dikri haadihi اladaat intaanan sheegin aqwaal saxaaba iyo raggii kale salafka ra'iisu salaf aan sheegay qaa'iduhum ninka ugu horreeyey sala اllahu alayh wasalam hadalka uu yidhi akiruu min dikri haadihi اladaat kan macmacaanka gooya badiya xusuustiisa buu yidhi mowdka mar walba ishordhiga waxay culimmada markaa yidhaahdeen qofkii mowdka xusuusta saddex shay baa ilaahay subxaana wa tacaala ugu bishaareeya ayaa lagu karaamaya kow towbadiisaa soo degdegta qalbigiisaa qanaaco la geliyaa cibaadadiisaa nashaad gelaya qofkii mawdka aan isxusuusinna saddex arrimood baa lagu imtixaanaa kow waxaa lagu imtixaanaa isagoo toobada dib u dhiganaya isagoo raalli aanan ku noqonayn wax alla wixii ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey kafaaf ma aqbalaya woy iyo isagoo cibaadada markaa ka gaabinaya waxyaabaha marka iimaanka cusboonaysa waxaa ka mid ah inuu qofku uu xusuusto manaazil aakhira manaazil aakhira in darajaad fara badan yom alqiyama ay jiri doonaan in salaad uu jiri doono inay janno ay jiri doonto inay naar ay jiri doonto waxaaso dhan xusuusto iimaankaa wuu kordhaya biidn illahi subxana wa tacaala waxyaabaha iimaanka aad iyo aad u adkaya waxaa ka mid aan dul maraya maadaama waqtiga u dhammaaday qofka inuu la falgalo aayaadkan kowniga ah dayaxaa madoobaada waa inaad markiiba saynis la aadin ogow ee allah subxana wa tacala inuu ka dambeeyo roobkii baa yaraaday inaad la falgashay dabayl daran baa timid barafkii baa batay walidaalika caaisha waxay tidhi sala allahu calayh wasalam haddii koonka kan wax iska bedelo ama dabayl baa badatay ama roob baa la waayay ama roob baa batay wejigiisaan ka garan jirnay bay tiri walidaalika maalin maalmaha ka mida dabayl daran aad an baa dhabatay bay tiri markaasaa rasul la sl wejigiisa isbedelay markaas yidhi yaa rasuul allah maxaa saad maaragtay mutashaa'im u noqotay roob buu noqon karaaye markaasuu wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa in la yidhaahdo qolyihii bal huwa caaridun mumtiruna dabayl dadka halaagayso inay tahaan ka baqayaa buu yidhi saa darteed wuu la falgeli jiray arrinkan arrin saxiixuu ahaa waa la samayn jiray waddankii oo inkastoo sunnada dadka ay ka tegi jireen meeshii khusuuf markuu dhaco qoraxmadoobaad iyo dayaxmadoobaad waxay ahayd masaajidda inta laysugu yimaado la tukado noocan maa dadkana la baqdin geliyo oo khoof lagu beero laakiin waxyaaba qalad ay dadku samayn jireen sunno aanan ahayn inta dabqaada markaa uunsi uu ku jiraa meelaha lala wareegi jire laa ilaha illa allah yaa kaafiran khaafuu rabbakum yaa muslimuun tii bay meel kale la aadeen laakiin baamul waa loo baahnaa in marka hab wanaagsan markaa loo sheego waxyaabaha daweyne waxaa ka mida dikrullahi jalla wacala allah subxaana wa tacaala oo la xuso maxaa yeele xadii aayadda waxay idhi alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub haddii aad ku gaabsatid aayaddaa keliya muxaadaradaa dhan aayaddaasaa noogu filan maxaa yeele muxaadarada waxaan ku bilaabannay kiiweed ah fura ah qalbiguu dheeliyaa qalbiga marka wuxuu u baahay inuu idmiinaan yeesho inuu sugnaado u baahan yahay maxaa suga bidikr اllahi taطma'inu اlquluub idan qalbigan marka mar walbaba saa u rogrogmaya wuxuu ku sugnaan karaa bidikr اllahi jala wacala biidni اllahi subxana wa tacaala waxyaabaha aan ku soo khatimaya wuxuu yahay ama noqdadaan kusoo khatimaya ducada ilaah in ilahi subxana wa tacala la baryo fasأlu اllaha an yujadid اliimaana fii qulubikum waatan xadiidka u ahaa xadiidan waatan u ahaa aqraba maa yakunu اlcabdu min rabbihi wahuwa saajid xaaladda qofka ilaahay uu u dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay sujuudda oo markaa la badiyo intaa iyo masaa'il kaleo weli harsan oo runtii tirada ka badatay ayaan runtii waxaan u dayn lahaa habkaaba iimaanka lagu dawayn karaa ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa an yujadida iimaanana وأن يقوي إيمانا وأن يزيد إيماننا وأن يقال لنا قوموا مغفورين لكم بإذن الله سبحانه وتعالى إنه جواد بر رؤوف رحيم وصلى اللهم على نبينا محمد